bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالslaaة wالsلاam عlى أشhrف الأnbiyaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbih aجmaciin ama bacd waxaynu soo garnay alqaacida الsaadisa baynu soo gaadhnay qaacida saadisa waa qawaacida toddobada qaacidada ugu qiimo badan waxaad moodaa sheekhu inuu ka dhigay dhaxtaashi alqaacida almixwariya ayuu ka dhigay wuxuu rabaa sheekhu inuu ku cadeeyo duruqda saxdaa ee ilaahay subxaanahu wa tacala loogu sugo sifatulkamaal lagagana anfiyo lagaga takooro naqaa-ista iyo sifaatu naqsiga wuxuu radin doonaa duruqda ahlu dalaalku ay ama sifaatulkamaal ku sugaan ama ay sifaatkii kamaalka qaybo kamid mida ah ku anfiyaan waxaasuu dhan buu kaga hadlayaa meeshan iyada ah ilaa afar goor ka badan buu ixaalaynaya kutubtiisa maadaama qaacida culus tahay isagoo bastinaya haddana wuxuu isku daya inuu xaaleeyo ou kale kuu xawila sheekhu qaacida aad iyo aad u qiimo badan weeye madmuunkay xambaarsan tahayna waa mujmacun calayha bayna ahli lqibla istilaaxaad yaryaroo la isku haya mooyee waxayna ku dul wareegaysaa tii soo marteen ee ahayd maa min shay ilaa wayatafiqaani fii shayin wayaftariqaani fii shay alikhtilaafu min wajhin wlitifaaqu min wajhin qaacidadaasuu ku dul wareegayaa iyo qaacidada ahayd qiyaas lwlaa wax walbo sifatu kamaala ilahay baa loo sugayaa sifatu kamaal laa naqsa fiiha biwajmal wujuh ilahay baa loo sugi falkhaaliqu wlaa bihi wax kastoo sifatu naqsina oo makhluuq laga anfiyana ilahay baa laga anfinaya min baabi alwlaa walaxraa qaacidada labaad ku dul wareegayo mustalaxaadka ay ummaduhu leeyihiin la yska ilaaliyo oo shay ay umadejisteen ka tashbiihi watasiim macno ka wadaan macnaha adoan horboodin oon lagugu khaldin sheega xaq ahana aad uga cararin saddexdaa qaacido ku dul wareegaya tashaabuha iyo tamaaulka iyo tashbiiha iyo tajsiimka mustalaxaadka ay oga jeedaan ahlu kalaamku iyaysan ku khatalin xaqana ha oga cararin qaacidada labaadna waxay ahayd sifaat lkamaal oo dhan iyo sifaat naqsi oo dhan dariiqadii loo anfin lahaa ama loo sugi lahaa iyo itifaaqi min wajhin wakhtilaafin min wajhin qawaacida dhowrkaa ah ayuu kitaab ku dul wareegaya qaacidada ku dul wareegaysaa cafwan marka aada oga fiirsada insha allah maadaama aan badankeed soo maray waxyaabaha ku cusubayno tilmaami doonaa insha allah nacam الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي تشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما من وذلك أنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز نعم qaacidada inay qaacida ijmaaciya tahay oo ahlulqiblo dhan isku waafaqeen oon khilaaf ka jirin wuxuu ku sheegay sheekhu bayaanu talbiis aljahmiya mujaladka toddobaad bal raasigo itifaaqa soo guuriyey buu kasoo guuriyey yacni ma min shay-ayni ilaa wa baynahumaa qadrun mushtarakun wa qadrun mumayizun waa qaacidatu ijmaac min xayu اlasl nin walba marka tabiiqa lagu kala tegaya waa aragteen qawaacida usuulka qawaacida fiqiga iyagoo laga wada socdo ee haddana lasku kala tagaa lasku khilaafaa fii tanziiliha wa tabiiqiha cala acyaan lagu kala tagaa oo andaarta mujtahidiintu ay isbadashaa ama iskhilaaftaa qaacidadu maxamed asli waa mutafaqa bayna ahli alqibla almuntasibiina ila lislaam oo dhan waxaa laysku hayo waa tabiiqeeda iyo tanziilkeeda nacam أxsن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهو فهذا باطل وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما, تثبته وأنتم, وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه بأن بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له نعم intaa waa meesha ugu muhiimsan waa in laska taxaqiijiyo mafhuum التashbiih والتamaaثul cinda الطawaaئف nin walba qaab buu u sheegaa midka hadda uu sheekhu ku tacriifiyey waa ka isku waafaqeen in waxaan leenahay marka koobaad maa min shay-ayni maa min shay-ayni ilaa laabudda an yakuuna ima mutamaaliin ow mukhtalifayn labada shay maa min mawjudin ilaa waa labo ima an yatamaaala wa ima an yakhtalifa wاlاkhtilaafu ima ikhtilaafu xuna ima an yakuuna didayni aw naqidayni aw hayrayni waxa u taqaaneen tamaaulka markay isku waafaqeen waa kan biannahu yajuuzu calى axadihima ma yajuuzu calى اlآkhari wayamtanicu calayhi maa ymtanicu calayhi wayajibu lahu maa yajib kaasay u yaqaanaan kulligoodba tamaatulku yaqaanaa waa kulligood waxaan uga jeedaa ahlulkalaam oo dhan ahlulkalaam oo dhan iyo ahlusunna waljamaca labada aaifa ka wada socda labada aaifa ka wada socda ama almuctasila wاlfalaasifa waxay qabaan alishtiraaku fi sifati min asifaati yuujibu اtamaula hawshaana waa ina baainiyada falaasifada muctasiladu waxay qabaan haddii la wadaago alishtiraaku fi bacdi sifaat اlihbaat sifaat اlihbaat barkeed haddii la wadaago kaasi wuxuu keenayaa yuujibu اlاshtibaaha wاtamaaula ahlulkalaamku marka inay sidaa u yaqaanaan ashaaciro sheekhoodii baan idiin soo qaaday abu jacfar asimnaani kitaabkiisii albayaan can usuul اliimaan wاlkashfi can tamwiihaati ahli duqyaan abu jacfar asimnaani aaraniyo afartii buu geeriyooday waa ardaygii khaaska ah ee ka aflaxay abubakr abaqilaani abubakr baqilaani waa ardadii ardadii abu xasan ashcari cabdulahi bn mujaahid iyo abuxasan aabari iyo abu cali abari raggaas raggii ka aflaxay wey marka waxaa noqon karaa waa abaqadii saddexaad abaqadii saddexaad ee ardaydii abulxasan ardada ardadeed ardaday ka aflaxday wey waa min a'imatihim wa shaykhihim baa loo yaqaanaa fii cahdihi bilaa munaasic safxada sideean iyo toddoba wuxuu leeyahay safxada sideetan iyo toddoba muxuu leeyahay waxay muctasilo u yaqaanaan buu keenay mutamaailiinka walaa yatamakanu alqadariyu min iraadi اdalaalati cala nafyi الtashbiihi can illahi subxaanaه wa tacala wuxuu leeyahay ninka muctasiliga ma awoodi kara ilah inuu ka anfiyo tashbiih iyo mushaabahat اlkhalaa'iq liأna xad اlmilayni cindahum ay cinda اlmuctasila anahuma الshay'aani اlmushtarakaani almushtarakaani fi sifati min sifaati الnafsi fi sifatin min sifaat الnafsi hal sifo oo min sifaat الnafsi aلthubutiya sifaat الnafs waa ixtiraaz min sifaat الsalbi sifaatka wujuudiga ibaatiga marba labada sheeday wadaagaan waxay u yaqaanaan mutamaailayn bay u yaqaanaan markay ilaahay caalim iyo basiir iyo samiic iyo xay iyo qaadir iyo faacil ay yidhaahdeen waxay sugeen sifa min sifaati annafs ayay sugeen idan waxaa laasimaysa ilahay inuu lamid yahay makhluuq idan waad fahamtay muctazila waxay u yaqaanaan mutamaahilayn waa ma agtooda waa itifaaqu shay-ayni fi sifatin min sifaati hubuut ayib shekhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa darciga mujaladka shanaad wuxuu leeyahay qaalat albaطiniyatu wabacdu اlfalaasifati ana alاshtiraaka fi sifati min sifaati اlihbaati yuujibu اlاshtibaha wاtamaaula muctazilada waad haysaan falaasife iyo bainiyo qaalat albaطiniyatu wabacdu اlfalaasifati ana alاshtiraaka fi sifati min sifaati اlihbaati yuujibu اlاshtibaha wاtamaaula uma basط اlkalaam calى dalik bal waxaa ku waafaqsan nafs shay axad اlashaacira wadaadana ashaacir maydha waa kulaabi bay dhaaqolyo dhan waba ka horeeyey abulcabaas alqalanis ninkii la odhan jiray oo mashaayikh sunna iyo qasaaso isna qaba alاshtiraak fi sifati min sifaat اlihbaat yuujib اlاshtibaha wاtamaaula mujaladka shanaad boqol sideetan iyo sideed baan dar tacaarud alcaqli wاlnaqli minhaaj sunaha mujaladka labaad shan boqol labaatan iyo toddoba waxaa ii soo hadhay ashaaciro waxay u yaqaanaan mutamaaileenka kitaabka haddaan idiin sheegay safxada waxaad fiirisaan boqol labaatan iyo ko boqol labaatan iyo ko bal waxay ka dhaqaaqeen isla aragna muctazilo marka ku tidhi sifatu lcilmi اlqudra lilah hadaad u sugtaan faslun fii raddi baaqi shubhi اlqadariya fi ihbaati sifatay alcilmi wاlqudraة اllahi tacala faama qowluhu inahu low kaana lahu cilmu waqudrat wahuwa qadiimu lawajaba an yakuna milayni fabailun qowlkaas liannahu laysa xad lmilayni anahuma qadiimaan milaynku ma aha tilmaantoodu inay qadiimaan yihiin lcilmina bأnhu qad ytamaaثl muxdaثaani wain lam yakuna qadiimayni waxad اlmilayni cindana waxad اlmilayni huwa أnahuma ma sada axaduma masada صaaxibihi wanaaba manaabahu wainama yasudu axaduma masada صaaxibihi mata اshtaraka fi ثaلaثi صifaat saddex صifa markay iska raacaan إxdaahuna an yajiba likuli waaxidi min الصifaةi mil ma yajib lilآakhari aniy an yjuuza calayhi min aifati ma yjuuzu cal aar alia an ystaxiila alayhi ma ystaxiil cal ar famata shtaraka fi hadi ifaat اalaa kaanaa milayn bdliil أن kula شhayin hadihi صifatهma kana milayn kaاljismayni والsawaadayni وkul ma laa taxsul lahma hadihi الصifaat lam yakuna milayni kaالsawaadi والxarakati والjawhri وغayrihi واclam أna اlbaariya cafwa وcilm اlbaari subxaanaه وتacalى yasud masada ذaatihi لأن الcilma صifaة واlbaari caalim وذat qائm bنafsihi falam yakuna milayn waad fahamta warkiis idan ma huwa milayn cnd الأشhaacirة ma yjuuز axaduhma ma jaaza axaduma ma jaaza calى axadihima ma yajuuز calى اlآkhar wاmtanaca calayhi ma ymtanicu wma wajaba lahu wajab alاstixaala wاljawaaz wاlimtinac cafwan wاljawaaz baad ka firinaysa baa kugu filan laakiin an yanuma manaabahu iyo an yasuda masadahu iyo howlaha waa isku mid laakiin aad u fahantaan baa la rabaa saasay u yaqaanaa hada istilaaxu ahli اkalaam waa nimankunu sheekhu ku bilaabay ama alfalaasifa wاlbaطiniya wa bacd اlmuctazila wa abulcabaas alqalanisi waxay qabaan alishtiraaku fi sifatin min sifaati اhubuut tuujib tamatul wاlاjtibah waa isfahanaan filaya marka intaa lala socdo khayr in sha allah نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة صحيح صحيح لأنه مي أحد مية جر أرنا إلهي سبحانه وتعالى مخلوقي مخلوقات كيسو وحي كسميهين في جميع ما يجوز عليهما وفي جميع ما يمتنع عليهما وفي جميع ما يجب لهما أبدا ويدوم يساوي إثبات التشبيه التفسير مما لا يقول عاقل يتصور ما يقول نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومعلوم أن إثبات ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل وذلك أن المعتزلة ونحوهم, ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل فمن قال إن, فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبه مشبها ممثلا لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار نعم meeshaan hadda uu ka hadlaya waa muctasilada muctasilada yani sifa min sifaati nafsi khasaaista lanna waxay qabaan sifatu nafsigu waxyaabaha ruux daatada ay goonida la tahay wاlاshtiraaku cafwan wاlاshtiraaku fi akhasi awsaafna waa ystalzimu alاshtiraaka fi jamiici sifaat bay aaminsan yihiin akhasu marka wasfin wasfi اlilah ilaahay sifadiisa u goonida ah een makhluuqaadku la wadaagin ee axad lala uusan jirin waa alqidam bay aaminsan yihiin alqidam almuctasila waxay qabaan asal la yidhaahdo alishtiraaku fi akhas اlawsaafi yastalzimu اlishtiraka fi jamiici sifaat wasfiga aan goonida la ahay axadka ila wadaaga sifaadka kaloo dhanbu ila wadaagaya maxay ka ratibeen marka waxay yidhaahdeen akhasu wasfin lililah sifada rabbi uu goonida leeyahay ee makhluuqaadka oo dhanba uu kaga duwan yahay waxaa weeye ama mawjuudaadka oo dhanba waa alqidam kownuhu qadiima mwjudaat اlأkhra kulahaa waa xaadiثa makhluuqa haddaad sifaadka rabbigay dhahdaan marka waa qadiima iyo asmaada rabbigana dhahdaan waa qadiima sifaatiyo idinka wada socdo karamiyadiinni salafiyadiinni ashaaciradiinni kulli aad dhahdaan waa qadiim waxaa ka laazimaya in sifaatku ay rabbi la wadaagaan fii akhasi wasfihi oo qidamka idan tacad اqudama baa markaa waajibaya oo idin laazimaya tacad اqudamana waa kufr waati lagu tagfiri nasaaro laqad kafirna qaalu in allaha aaliu alaa warkaasay rabaa inay kligiin maa waxay ilzaaminayaan jamiica awaaif ayaga khilaafsan o dhan marka walina waxay dhaheen akhasu waxaa weeye wafiga akhasu wafi lilah waxaa weeye alwujuud qolihii malaaxidada ahaa iyo xulul itixaadki afa ka dhacda marka balaaya ka dhacda marka walaa aada laskaga ilaaliyo waxaan qolyahoodbu ka hadlay marka waa waa muladii waa mucziladii wuxuu i alqidama cinda jumhuurihim cinda jumhuurihim huwa akhasu wasfi lilah jumhuur lmuctaila wey jumhuur muctaila ayaa qaba qolyahan qolyahan eh, eh, ashaaciradu akhasu wasfi lilah cindahum waa alاkhtiraac alkhtiraac ikhtiraacu lmakhluuqaat ibdaacuha abuurideeda akhasu wasfin lilaah waxaa weeye waa alkhtiraac cind alashaacira wa cinda mucsilana waa alqidam saxiix hadde sifaadka somaysan diidayn mslmusafaad ba ogasha maxay u diideen sababta u diideen maxay tahay qudama xaggee ka imanaysa haddaad ilaahay sifo u sugto laba mid um ima an takuna xaadiatan wa ima an takuuna qadiimatan hadday sifa xaadita noqdo waxaa ka laazimi qiyaamu اlxawaadii biاlqadiim ama xuluul اxawaadii biاllaah wartaan isfahno waa qaaimu binafsi alcilmu wlqudratu kida markay ka carabay maxay yidhahdeen waxay dheen ilahi waa qaaimu lidaati caalimun lidaati maxay ka cararayaan sifadan inay ku qumtay ka macana ilahay inay ku qumay diidan yihiin a qadiimka marka maxay isaga wajige inagu ciddaan muctazilakain maxay qabaan ilahay in sifaad loo sugo calihim ma raba aniga qudra iyo imago iaan ka hadlaya ismiga iga jooji alqudra wاlcilm wاliraada wاlxaya wاsamc walba soo sifaat ma ahayn sifaatka agtaada ma qadiima mise waa xaadida meesha nisbaha gelin inaan uh, iyadona casrka la gaadh aan gaalownaa rabtaa <laughs> waa qadiima sifaatka lannaha taquuma bidatin qadiimatin oo allah subxaanahu wa tacaala sifaduna waa taabica lilmawsuuf idan sifada xaadid ma noqon karto sifaadka waa sifaat daatiye ah sifaadka ikhtiyaariga kama hadlayno alafcaal ikhtiyaariya alati tacalaq biqudrat mashiyaati lama jooga asifaat adaatiya la maraya xayaatada lagama hadlaayo ah, anteed aad disha maxamed xayaatu rabbi baa laga hadlaayo xayaatu rabbi wa samcuhu wa basaruhu wa qudratu wa cilmu iraadatu baa laga hadlaaya hadi liraada iraadat llahi subxaanahu wa tacaala wa qudratuhu wa cilmuhu wa samcuhu wa basaruhu wa kalaamuhu haddaad sifaatiyatiin waxaad qabtaan inay qadiimo tahay ilaahina waad qadiim baad tidhaahdeen maash maxaa ka soo boodeen dhaheen tacadud اlqudamaa qadiimayni laba ilah baa meesha ka soo baxaysa faman abata lahu faman ahbata lilahi صifaة qadiimaة kاlcilmi wاlqudraةi wالsamci wاlbasri wاlkalaami faqad ahbata lahu mila asaga u dhigmo oo qadiiman horeey cafwan fayusamuunahu ruuxii mubitka ee sifaatigaha waxay ku magacaabayn mumailan lilahi bi hada ictibaar mumail baatay ku leeyihi maxaa yeelay sifa qadiimaad sugtay alqidaman wuxuu ahaa wasfi u goone oo khaas ah allah wasfiga ilaahay goonida u ah waxaad siisay shay aan ilaahay ahaynoo sifa ah oo sifatu lcilmi walbasarba waxaa tihi wasamci waa qadiim qidamkuna wuxuu ahaa wasfi u gooni ah daat اllahi subxaanaه wa tacaala laakiin wasfigii u goonida ahaa rabbi oo cilmi iyo qudri iraado ahaa y waxaad siisay قديم sifat اlqidam baad siisay wasfiga rabbi u goonida ahaa oo isheeg ahaa alqidam ahaa y waxaad siisay alcilm wاlqudra oo cilmigu waa qadiim baad tihi oo iraadadu waa qadiim baad tihi oo samcigu waa qadiim baad tihi oo basarkii kalaamku waa qadiim hada qadiimun oo sifaatkan ah wa hada oo daatadan ah qadiimatun abata qadiimayni ma fahamteen waxay ka dagaalamayaan ayb hada waa jahli waa jahli nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف بشيء من ذلك nacam sifadu howlahan lama siin karo walidalika jamaaca min ahli cilm waxay soo guuriyeen sifadoo la barya in lagu gaaloobay wasfiga ilahay goonida uu leeyahay waa maxay waa maa laa yatasif bihi hayruhu hada akhasu wasfin lilahi cinda sifaatiyi sifaatka allama axad kale aan lagu tilmaami karin hiya wa khasaa'isu rabi اlcaalamiin mila kownihi rab اlcaalamiin waanahu bikuli shayin caliim waanahu cala kuli shayin qadiir waanahu ilah waaxidu wanaxwu dalik wاsifatu laa tuusafu bishayin min dalik sifadu ma dhihi kartid sifat اlcilmi waa rab اlcaalamiin ma dhihi kartaa sifat lcilmi ma dhihi kartaa waa bikulli shayin caalima wey bikulli shayin bay og tahay ma dhihi kartaa sifat اlqudra waa qaadiratun calaa kulli shay ma dhihi kartid walidaalika low qulta yaa cilmu ikfir lii faqad kafarta yaa cilmu ikfir lii faqad kafarta yaa qudratu yaa qudrat allahi tafadal calaya qad kafarta ma fahanteishkaal ku jira khatar wey oo lasku xaabiyaa sifada gooni ma barya kartaa ayb wasifatu laa tuusafu bishayin min dalika macnahaasaa ku jira daqiiq ah sifadu laguma tilmaami karo inay tahay rabulcaalamiin laguma tilmaami karo inay tahay bikulli shayin caliim laguma tilmaami karo inay tahay qaadira bikulli shayin qadiir lann waa waxaan waxaa iskale daatada allah iskale ya kama baxsanaan karto hadday ka baxsanaato waxaad sugaysaa tacadul qudama kugu marayso idan waa in leedahay sifadu waxaa weeye waa qadiimatun biqadam illaahi ilaahina subaa daata mujarada mehe waa daata muttasifa بصفات اlkamaali oo qudrada iyo cilmiga lama kala qaadi karo saa darteed ma dhihi kartid sifaatka rabbiga iyo ilaahay hayrkii weeye wayna tahay ma dhihi kartid waa bail asifatu hiy اllahu walaa hayru lama ogolo hiy اllahu haddaa tira waxaa ka laazimaya itixaad itixaad inay isku mid waxaan rabaa inay sifiya mawsuuf noqdaan sifiya mawsuuf hiy allahu haddaad tiraahdo laa sifata walaa mawsuufa ka soo sifa walaa mawsuuf hayru haddaad tirahdo waa maxay laba shay oo kala duwan bay noqonayaa sifa qaa'ima bidaatiha iyo daata qaa'ima bidaatiha marka waa meelaha lasku gaado wey waa inaad iska ilaaliso saa dartee abu jacfar asmine hadda laftirkiisa wuxuu soo guurinayaa in lagu ijmaacay ninka haddadaan ka baqayn inaan idin dahayo waan soo saari lahaa hadhow baan idin tusaya insha allah marka macnaha wasifatu laa tuusafu bishayin min dalika inaad fahantaan ma raba allahu ilaykum qaala raximah allahu tacaala ثuma min haؤulaaءi الصifaatiyati man laa yaquulu fi الصifaati inaha qadiimaة bal yaquulu الrabu bصifaatihi qadiim waminhm man yaquulu huwa qadiimu waصifath qadiima walaa yaquulu huwa waصifaatuhu qadiimaan waminhm man yaquulu huwa waصifaatuhu qadiimaan walakin yaquulu dalika laa yqtadii mushaarakaة الصifaةi lahu fi shayi min khasaaئisih faإn اlqidma laysa min khasaaئis الذati اlmujarada bal huwa min khasaaئis الذati اlmawصuufaةi bصifaat وإla الموصوفة بصفات بصفات وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم وقد يقولون وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إلها ولا ربا كما أن النبي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا نعم أقواشا صفاتين اسكو خلافين منهم من يقول الرب بصفاته قديم إنها قديمة ففاينت ضاد كما قالوا الله وطن يدر تعارض العقل والنقل مجلد كشنات soddon iyo sideed wixii ka dambeeya buu ku cadday daa'if walba qowlkan qabta hadday shaqu kuusoo gaabiye inaha qadiima arabu sifaati qadiim huwa qadiimu wa sifatu qadiima huwa sifaatu qadiimaan daaifo walba u qabto warkan bitacyiin wa sharxi halkaa ugu laabta ilaa sabxada kontonaad buu kaga hadlaya majalka shanaad soddon iyo sideed ilaa sabxada kontonaad ka akhriya insha allah أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك نعم نعم ماشي مهم جدا ويشوق حكوري صفاتيض هذي إطلاقان اسم التشبيه يكون إطلاقان على غير مثل صفاتي لأنك أنك صفاتي أسانوك ربحين وأنت ضائفات من يثبت بعض الصفات أو كثير منها وكثيرا منها يمن كل قد سوغايو اهل السنه وكلا نول من كلو تشبيه تمثيل كطورهيا كان مرك اطلاق هذا وحاوي فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم في أولئك هذي معزلوا أما فلاسفة أما باطنين نقولها مشبهتين أما ممثلتين الله صفاتي ولا صعونة و وعلى اصطلاحهم وعلى اصطلاحهم خاص في مفهوم التشبيه والتمثيل الشاعر هذا نقول ترى حالنا وعلى اصطلاحكم ومفهومكم في التشبيه اذا ويقرتن كل هوشا يدا ابن بزيز التونسي كتاب سال الاسعاد في شرح الارشاد الشيخ الجويني مركو شرح وعيدي لان بحسب اختلاف هذه الاصطلاحات تتغير عفوا يتغير المعنى المراد باللفظ فاختلاف الاصطلاحات يلزم به اختلاف المعنى عندنا وإنما ينتفي ذلك مع التساوي مهم جدا وقرنا قاعدة وأقول لها حكوري لأن بحسب اختلاف هذه الاصطلاحات تماثل محاو تقانا التماثل محو هذا المتماثلين المتماثلان عند المعتزل وغير المتماثلين عند الأشعري سمان صنبري المتماثلين عند المعتزلة محوها الاشتراك في أخص الأوصاف والقدم أه والاشتراك في أخص صفتنا يوجب الاشتراك في جميع الصفات عند المعتزلة عند الباطنية والفلاسفة وبع والقنان سمحوها الاشتراك في صفة من صفات الثبوت يوجب التماثل والاشتباه خصائص بشرط ما هل صفة من صفات الثبوت وجود هذا وذاك أنت موجود وأنا موجود اسمت بانا تماثل بيكون اللزامين إياه الشاعر المعيد هذا هي جمهور أهل القبلة متماثلين كو هي ومحي وإن لبض الشيء وذاقان جميع ما يجوز عليهما وجميع ما يمتنع عليهما وجميع ما يجيب لهما سمين الصمر أو أن يسد مسد الآخر إمس استلاحات هيسان صدح اصطلاح هيسان في مفهوم التشابه والتماثل مركب حكم لأن بحسب اختلاف هذه الاصطلاحات يتغير المعنى المراد باللفظ فاختلاف الاصطلاحات يلزم به وحكون لازم اختلاف المعنى عندنا وإنما ينتفي اختلاف وحماشة كبحياه وإنما ينتفي ذلك مع التساوي انت أصلا منك الغسل ناظم اختلاف جرينيني هل شيء دلوك الدوين هاي معنيه لفظه واسبدله بحسب macnahaasuu sheekhu ka hadlaya oo idiin tilmaamaya nacam الله إليكم قال رحمه الله تعالى فهؤلاء إذا أطلقوا على صفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك ثم, ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا المعنى لم, لم ينفيه عقل ولا سمع وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك ولكن يقولون صفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف, مثل الموصوف ولا كفءه ولا نده فلا تدخل في النص وأما العقل فلا ينفي, ما يسمى فلا ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة نعم ونحو ذلك شيء wuxuu ka wadaa kasamiy walam yakun lahu samiyan wاshariiki wاlcadiili aw اlcadli idan howlahaasoo dhan waa qur-aanku waa anfiyay sunnaduba nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه nacam halkan dambe marka qolihii baa inoo yimid muctazile iyo ashaaciro wakadalika yaq- aydan yaq- y- istilaaxaadkoodii istilaaxaadkoodii baad iska ilaalinaysa hadduu kasoo hadlay soo sheegay mucsilada qeybo ka mid mida haddana wuxuu bilaabay mucile iyo ashaaciro wada socda istilaaxay leeyiin ina sifaata laa taquumu ilaa bijismin mutaxayizin ina sifaata laa taquumu ila bijismin mutaxayiz waa ra'yigii muctasilada wاljsaamu mutamaaila ayagaa qaba ayagaa qaba أول man أطلqa hadana waa abulhudal calaaf shayطaankii wey falow qaamat bihi صifaatu lalazima an yakuna mumaaثila لsائر الأجساam وhada huwa تشبيه intaan kaliya aأجساam mتamaaثila waxaa qaba laba طaa'ifo alأشhaacira والmuctazila qaba jumhuur الmuctazila iyo ashaacira qaba waxa laga wado waa masألة daqiiqa jida mukhaalifa lilcaqli wاlxisi wاlkitaabi wالsuna jamiic aladil o dhan bay khilaafsan waa ciyaar wey alijsaam mutamathil waxay ka wadaan biyaha iyo dabku waa isku mid way siman waa mutamaaila fi lmaahiyati wاlxaqiiqa almaau wاnnaaru wالsumu wالsamnu wاllabanu wاlxajar wاshajaru wاlinsaan waa isku mid waa mutamaaila fi اlxaqaa'iqi wاlmaahiyaat ajsaamtu waa mutamaaila fi اlxaqiiqati wاlmaahiya waxay isku khilaafaan sifaat iyo acraad bay isku khilaafaan ifaatkaasi acraabta isku khilaafsan yihiinna waa ayru laazimatin lahuma wa ayru laazimatin liljsa ifaadka lagu yaqaano iyo khasaaista lagu yaqaana biyo iyo khasaaista lagu yaqaano caano ama dhiig ama dab ama hawo iyo naar iyo dhagax iyo turaab iyo ciid way kala duwan yihiin sifaatku laakiin ajsaamtu iyo dawaadu waa isku mid fi lxaqiiqati waxay ku dareen tilaabo oo balaayo waxay dhaheen sifaadkan ay ku kala duwan yihiin laazima ma aha maahiyaadkii xaqiiqada ma laasimayso oo maxaa dhici kara in khasaaistii biyo oo dhan meesha ay ka baxaan welina uu biyo ahaado dhagax khasaa'isti lagu yaqaana in la waayo dhagaxnimadan weli ay joogto insaanka in lagu sifaadka uu kaga duwanaa geedka iyo dhagaxa iyo miiska iyo birta kaga duwanaa intay meesha ka baxdo haddana weli inuu ahaado insaan ma wada soconnaa alajsaamu mutamaahilat fi اlxaqaa'iq wاlmaahiyaat mukhtalifaة fi الصifaat wahadihi الصifaat غayru laazimaة lilxaqaa'iqi faqad tuujad اlxaqiiqaة bغayri min duni khasaa'isiha wa صifaatiha bal ii sheega idinku maarka waa yahay idan waxaa la laazimay nabi maxamed anagus mid baan waa kufur nabi maxamed waa jismi ana jismi wاlajsaamu mutamaaila wa sifatu nubuwati hayru laazima waqad yakunu nabiya min hayri sifati nubuwati wاrisaala ma fahateen kufriga ka ay musطalax kastoo leeyihiin balaayo kufrigaad ba ka laazimay waa qoom ilaah dhumiyo wey alajsaamu sharax ma sheekh axmed waxaa laga wada si mutamaila haye waxay ku kala tagsan tahay sifaat saxiix can sifatiha can sifaatiha jamiica maca wujuudi alxaqiiqa fatabqa hiya ka warrama marka ma huwa alcaql الsariix caqlu sariix waa butlaanu dalik alxisu wاlmushaahada wاlcaqlu sariix waxoo dhan bay burinayaan maxaa yeelay ajsaamta isku mid ma aha laa fi sifaati walaa fi lmaahiyaat isku mid ma aha haddii shaygu sifaadkiisii khasaaistiisa uu kaga soconaa shay kale la waayo haddana uu sii jirayo maxaaba meesha yaalla muxuu shayga horaanba shayga kaga duunaa idan shaygu khasaa'istiisa hadduu waayo shay kale isu bedelaya biyuhu biyanimadkii hadday waayaan biyuhu maxaa lagu yaqaana wax biyuhu hadday ka warrama oo dab noqdaan shidaali gaas bay noqdeen waxaa ogaa dab inuu wax kuuleeyo oo uu welalo baa lagu ogaa hadduu dabku sidiisuba dabiicadiisu ay noqoto inuu waxba uusan gubayninba maba gubashay muxuu isu bedelay shay kalu noqday ya ice iyo barof iyo wax kalu noqday almuhim may waxaan ka hadlayaa dabkii oo sidiisu u cad oo sidii u qiiqahaya yaan waxba gubayninba wuxuu gubaya maba jiro idan dabba ma aha qudrada rabbiga inay khasaaista saari kartaa aadin meesha lagama hadlaayo ilaahay subx qudradiisa shaamilka inay khasaaista meesha ka saari karto ha ta lama rabo qudrada aado ayaguba qudra ma aadahayaan waxaa ka hadlahayaan siday u tahay raashin maxaa lagu ogaa inuu ruuxu lagu dhargo markaad cuntaba haddaad ku gaajoon ka war oo ku gubi raashinba ma aha ninkii ree macalin la yimid buu wuxuu arkay shida e, gaas la shubanayo biyo la shubayo markaas wuxuu maay gaas baa la yidhahda oo muxuu qabtaa habeenkii baa la shitayoo laambad baa laga deersadaayo dabkaa lagu shidaayo bal dhale iigu shuba buui waa loogu shubay wuu la meel fog buu la togo ka yimid markii intii la waraystay la degay oo shaahi la cabay kaalay reerkayo biyo maxaad ku ogeydeen baa dab balshida buui dab hala shido biyo maxaad ku ogeydeen biyo waxaan ku ogeyn bay yidhahdeen inay dabka baktiyaan daladiibu tif buu ku siiyey dabkii oo lahay haw wuu ka daray war waa sida midba wuxuu ihi aga wuxuu ihi waa waa biyo naarta laga soo dhaanshaybu waa biyahe naar baa laga soo jahanaba laga soo dhaanshay biyaha waa cala alfitra muxuu ku yaqaanaa muxuu ku yaqaana biyahan marka biyaha dhaqanime wuxuu waa ku laga soo dhaamiyey jahanamo marka khasaa'istu shayga meesha duu ka baxo shaygu shay isu bedelayaa nimankan ummadday ku ciyaarayaan marka nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فالأجسام, متماثلة فيلزم التشبيه فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله وكذلك قد واقع صاحب الارشاد waa juwayni او المعالي الجويني امام الحرمين كتاب السنوي يلا مكتبات وضع اخري كرتان أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك قد وافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قوله القاضي أبي يعلى فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق نعم يعني هو كلام صحيح هو شيخ واسك تحكم والاشاعره maxay yidhahdeen shaaciro qolyahan dambe qiyaam alafcaal ikhtiyaar waa ashaaciru ka waay dhaheen asifaatu qad taquumu bima laysa bijismi way isdifaacayaan wa ama alculuw cala alcaalam falaa yasixu ila ida kaana jisman waa iska taxakuma dee waa iska taxakum doodii horeen soo marray ee doodeen eh, abubakr mufawraq mufuraq iyo maxamed haysam alkaraami doodii markii eh, boqorkii eh, maxamuud sbuktakiin sbuktakiin ay doodeen oo u yidhi war noo kala saar macduum iyo mawjuud alle iyo macduum oo kala saar ishkaalkii wuu ku adkaaday waraaq buu ku joogsa wuxuu u qoray abu isxaaq alasfirayini borigii gargaar abu xusn khalafirayni jawaab dheer buu soo qoray wuxuu ku gebagabeeyey keliya oo yihi low kaana allahu mustawan calaa carshi lakaana jisman muxuja maxaad faaiidaysa maxaa umadda u faaiidaysa marka waa iska falow abatna culuwa lazim an yakuuna jisma nafs shay waay dhn cilmigoo lasogo jismiga ka laazimaya lأna اlcilma fi الshaahidi tacriiftu waa maxay waa inطibaacu suurati اlmacluumi fi dihni alcaalim bas hadda cilmi haddaad sugtaan ilahay jismi ad ka dhigteenba waa inuu qalbi yeesho waa inuu maskax yeesho waa inuu tasawur yeesho jism tuura waxaan oo dhanba laa laa taagnaada marka mafhuum tajsiim iyo jism waxaas waba lagumana sugo lagumana inkiro xaqna laguma dafiro xaqna laguma sugi karo sidiisu waa war bidco oo macno lahayn daliil baa laga rabaa caqli ama sariic ama ama samci ah meeshan wuu sheekhu yidhi walaakin haulaai qolyahan qad yajcaluna alculuwa sifatan khabariya sax ma ah alculuw waa sifa caqliya khabariya culuw llahi calaa khalqihi yuclamu bilcaqli asariixi wayuclamu bisamci labaduba labaduba marka qolyaha sifa khabriya ka dhiga bacd alxanaabila abu yacla oo ka mid yahay jamaaca weeye laakiin waa khata alculuw allahi calaa khalqi waa sifa caqliya sariixa weliba bilcaqli sariix baa lagu ogaanaya addaruuri weliba sida raajixa ah bilcaqli daruuri baa lagu ogaanaya meella kuma dhihin waxaa lagu ogaanayaa binadar qolyaha ducafo ku khaldamea arkaayay madaahib الnaas ayaa labadaa ah in lagu ogaada biالnadar aw bidaruura ayb sifa caqliya tuclama biاlcaqli الsariix الdaruuri wa biالsamci الصaxiix الdaruuri baa lagu ogaanaya laakiin waxaan ku hadalay waxay ahayd oon ka hadalay shayga lagu ogaada bilcaqli الsariix الdaruuri laa ystalzim اlkufra ila biالsamci shayga asagoo lagu ogaaday bilcaqli sariix daruuri markaad wax ku tagfiirinayso laba shay unbaad kufriga ka iman kara laba meelood in aljahlu bihadi sifa almacluumati bilcaqli sariix daruuri tastalzimu ljahla billaah wa imaa inaad samci u aado tara adila khabariya ku timid samciya daruuriya wa takdiibu nusuusa shaaricina waa waa takdiibu lishaarci waa kufru labadaa wej baad ka soo geli kartaa mujarad shayga lagu garto bilcaqli sariixi daruuri laa yuujib اlkufra sheekh xasan dhagaha fur kala qaad meesha ma la fahmi waayo waa la fahmi waayo soo waxaan idhi maalan hal iyo laba waa isku mid baan idhi war wadaad may waa hal iyo laba kala badan kiri uf wallaahi oo bilaahi tallah waa isku maxay leedahay maxaan inkiray maadaa ankartu culmaal caqli daruura sarix ma inkiray may gaalaysiinaysaa fahanteen baan u kama doono inkaar aw iljahl maa culima biاlcaqli sariix daruuri laa yujibu alkufra ilaa bisharayn mid walba waa mustaqil in sifadaas iyo khabarka aan beeniyey ee bilcaqli sariix lagu gartay addaruuri uu keensanaya aljahlu bihi iyo wa takdiibuhu wa inkaaruhu uu keenayo aljahlu biاllah wاljahlu biاllahi kufru qabla اlkhabari wa bacda الsamci haddaad tidhaahdaan ninku culuwullahi calaa khalqihi garan waaya ama dafira caqlan laa yacrif اllah daruuratan man jahila alculuwa waa mustaxiil inuu sahurto daata alla oo jirto khaaliqa ah haddaad xaqiijisaan bilcaqli daruuri sariix warkiina wuu bannaanku yaallaa aayad iyo xadiisoon imanin baad ruuxa tagfiirin kartaa laakiin inaad xaqiijistaan duunahaa khardu lqataadi wa abcadu mima duuna sucaad taxqiiq bay idinka baahan lanna dad qolyahaba taagan le waan sawiran ilahay baan caabudon waa malaaxidoo dhan falaasifa baatiniyo ashaaciro muctasilo dhan baa dhooman oo kale ilaahayna weliba jihaadahaya oo dhigi gaalaan ku jihaadayna jannaan gelayna ilaahayna aaminsan sifadan inkiraya wاlmacluumu biاlcaqli الdaruuri laa yakhtalif fiihi اlcuqalaa wainama yakhtalifuuna fi taxdiidihi wa tacyiinihi ishkaalku halkaasuu ka imanaya marka anagu anugu waxaan qabaa xuluwullahi calaa khalqi waa macluumun bilcaqli الsariix waa macluum bidaruurati اlcaqli الsariix wاlkhabar الصaxiix midna ka kale ooma baahno laakiin markaan ruux ku takfiirinayno qabla iqaamat اlxuja bacd liqaami murba ma laha ninkuu samciga soo gaadhay adilada dafiray ee qur-aankii iyo nusuustii ijmaacu salaf lumma dafiray taas warkiisu waa budagooni u tuman ninkaanu ka hadlayno mujaradu inkaaru culwllahi calaa khalqihi qabla samci qabla alaayaati alwaarida fi lkitaabi walaxaadii alwaarida fi sunna nabi waijmac salaf umtaan la gaadhin ma takfirina likowni ankara maa huwa macluumun bidaruurati alcaql la ila ida stalzama aljahla biاllah ma fahanteen meesha loo socdo ilaahay noolishiisa ninka inkira maxaad leedihin qabla samci limaada jahli maahe maba jiraba yaa ka dhalanays maba jiraba qudrat ullahi buu inkiray nukafirhu qabla samci limaada ilaahay ninkaan inuu awood leeyahay aan garanaynin ilaahay ma yaqaan ma jiro wax u abuura qudro lahayn ma jiro wey qaadir min qoyn qudra ma jiri karaa abadan alla aan qudro lahayn mustaxiil alcilm nafs shay ifaadka alcilm ifaad waxaa jira aljahlu biha yuujibu yuujibu aljahla biاllah daruura caqliya hadda ma fahamtee caamada ay idin wareerina nimanka ma fahmi karaan maqaamaadka laga hadlaya ma fahmi karaan maqaamaadku marka nasa caali baasha ku socotaa xerowga marka hawsha aan fahmi karin farha la laabo tartiib socdacashirkawatnaam xilli kale iga dhiga insha allah laannu qaacidada aad bay u dheertay lixiy toban bej lixiy toban waraaqood wey أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام متماثلة والمثبتون والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كلتا المقدمتين وتارة بالاستفصال نعم أنت واد قرأتين إلى تاي وأصل كلام هؤلاء كلهم فلاسفة باطنية معتسلة شاعر وحرن وحرا على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم التجسيم أيغانا إسبوريو وحي قبان شيء أن جسم أن صفات أن أكون كرته وحي ليهين الصفات ليست من خصائص الأجسام هم متناقضين هذا يا أسكو عيارها لأن ما قال إثبات الصفات يستلزم التجسيم وإن أتراضه إن صفة لقاته وحاقون الله جسمك haddii la helo waxaan jismi ahayn oo sifaad qaadanaya oo tilmaan qaadanaya warkaadi waa buraysaaladaada isdumiye lanna alcarada oo sifada qad yaquumu bicaradin xarakatun sariicatun wa batii'atun wa bayaadun shadiidun wa daciifun wa maxabatun qawiyatun wa daciifa baa bal shay aan jismi ahayn oo iska sifa ah ku tilmaamaysaa jaa alxaru baad leedahay alxar almaji xarki jismiga mise waa carab kulayl ma sifa mise waa sifa jaءat اlxumaba qandhaa timid qandhada awa taabsi qandho ma mualafa jismi cinda alashari mxuu aha almualafu min min jawaahir aw min ashyaa alxuma waa carab maxaadna ku tilmaantay صفة iyo ficil maji baad siisay nafs shay nafs shay marka waa iska warkooda baatilka ah qiyaamu sifaati laysa khaasan biاlأجساam warkooda warkooda waa baail ah marka wاlأجساam mutamaaila de waa insu sharx wax laga wado wاlmuhbituuna yujiibuun can hada taarة bmanci min muqadimaة oo ah muqadima اlأulى waa mid hore إثbاat الصفaati ystalzimu atajsiim bay diidayaan waxay leeyihin ibaatu sifaati laa yastalzimu atajsiim ma keenayo sifadoo la sugo axadka loo sugo inuu jismi yahay uma dhalanayso idinkaaba sifaatka qaarkood suga idinkoo asmaabaad sugtaan nimankiina baainiya falaasifa waxaa sugtaan wujuud baad sugtaan caaqil iyo macquul baad nin aan wax soo sugin horamu sheekhu soo dhameeyey horamu sheekhu shaa soo hormariyey waxba ku noqon mayno wa taaratan yamnacuuna cafwa bimanci muqadimati thani oo ah waljsaamu mutamailan diidaynaa maxaan leenaha alajsaamu laysat mutamaaila wa huwa sawaab waa mukhtalifa farqu maa bayna sama walardi baa u dhexeeya wa taaratan bimanci lmuqadimatayn bay israacinayaan waa dawaaifta baa kala duwan labada muqadima waxa diidaya waa salafiyada badankood labada waan diidayna waxaan leenahay sifaatkuna ma keensadaan axadkii lagu tilmaamo wa taaratan bilistifsaal bay maxaad ka wadaa maada tacni biاljismi wاtajsiim wاtamaauli wاtashaabihi wamaada tacni bالصifa waan ku weydiinaya markaad macna xaqa sheegto waafiq hadaad baail sheegto aruddu calayk nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل سواء فسروا, سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيولى والصورة ونحو ذلك soo marteen maxaa laga wadaa almaada almaada maadat الshay waa isilaax iyagoo leeyihin alhayula waa maadat الshay maa yati minhu shay maa minhu wujuud shay waad soo marteen hadiy maad ila alsafi aw suuradana waa hay-ada iyo shakliga sheegu yeelanay axsan allah ilaykum qala raximah llahu tacaala faama ida fasaruuhu bilmurakabi min aljawaahiri almufradati cala anaha mutamaila fahada yubna cala sixati dalik فهذا يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك nacam waan soo marray madhabta ku jirta fi jawaahir almufrada waxa looga jeedo meeqa madhab baa ku jirtay mhm saddex maxamuud he aljawhar mufrad waa aljuزء jawaartooda waxay ka wadaan waa canaasirta yararkii jismiga uu ka dhismo aljawaahir huna waxay ka wadaan waa alcanaasir wاlmaadiyaat alati yatarakabu minhu aljismu aljawhar almufrad aw aljawhar almunfaridna waxay ka wadaan aljuz aladi laa yatij aqalu juzin min tilka aljawaahir o aladi laa yaqbalu alqisma taqsiim yaa qabay yaa qaba warka asaga ah ashaaciro iyo mucilo badan baa qaba nacam yaa ka soo horjeeda madabka saddexaad iyo falaasifo maxay dheen ayagu yaqbalu taqsiima wtajziata ila maa laa nahaaya madhabka saddexaad madhabku sl wey maaa jira shaygu hadduu qismada aqbalo su u qaybsamayo dhammaanaya ama shay kale isu bedelaya yastaxiil istixaala ku imanaysa waad soo marteen naam wajumhuur lcaqala yukhaalifuunahum fi dalika sax walbaqsoodu أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافدة للنصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد أبغض, فقد أبغض عليا رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى نعم وحكوليه لا ولاء لعلي إلا ببراءة ila bilbaraati min alkhulafaa warkoodu raafido warkaasi wadaan cali inaad weli ka dhigto soo laazima waajib ma ahayn laa walaaa licaliyin ila bilbaraa'ati min abi bakr wa cumar wa cumaan warkaasay la yimaadeen marka wuxuu kuri sheekhu yunaasicuunahum fi lmuqadimati اluulaa waan ka diidnay oo ah ana man axabahumaa faqad abqada caliyan baan ka diidnay amaa dambe waan sugaynaa waman aqad fawanaasiga waa ogolah almuqadima aaniya nusalim calaa tafsiilin fi nasbi mafhuumu nasbi waan weydiin karaa laakiin waxaan diidan waa almuqadima aluulaa abubakar iyo cumar iyo cumaan ruuxii jeclaada waxaa laasim ku ay dheheen soomaha inuu necab yahay cali waxaan leenaha waa baail kama dhalanayso maxaa dhici kara inaan isagana jeclaado ayagana wada jeclahay kulligu ahlulahi tolkay wey madaxay ii yihiin kala qaadkana keliya uf baan kaa idhi idan ama almuqadima tanaasha muxuu uga tegey waa ogolahay allah ybarik fiik naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولهذا يقول هؤلاء إن شيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام وحجج من نفى ذلك وبينا فساد قول من يقول بتماثلها وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم وإذا ثبت, ها وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي, على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكهما فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه ishtiraakuhuma bay ku dhigan miya ishtiraakuha bay dhigan أحسن الله إليكم فيجب اشتراكها فيها فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع وهذا ممتنع عليه لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمد معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم فيكون أصل نفيه نفي الجسم وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفع على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه فإن هذه طريقة صحيحة nacam masalo muhima meesha ku jirta sheekhu wuxuu ku yidhi in la ictimaado eh, ilaahay in naqsi iyo ceeb laga anfiyo waa ariiqa saxiixa caqliya dariiqada saxiixa caqliyada ah ashaacira ma aaminsano iska ogaada tanziih ku wareegaystaan laakiin nafyu naqaa'isi can illaahi waa samciya laysa caqliya cinda alashaacira aafada iyagoo qabay iska kaa dhigahaya ilaah inay qadisahayaan oy nasahayaano idan raazi juwayni ghazaali kulligood baa waxay caddeeyeen aamidi nafyu naqaa'isi can illaahi inamaa yuclamu biاsamci wاlkhabari la bilcaql maxaa soo hadhay marka maxaad la wareegasanaysa jismiyada ad leed waxbaa anfinaya sooma jeed waxaan ku anfinayaa naqsi baan ilaah ka anfinaya wannaqsu nafyuhu laa yuclamu cindaka ila bisamci marka dawriga tasasul baa ka dhalanaya ilaahay inuu munazah yahay can naqaa'isi laa yuclamu ila bisamci samcigana ma sugnaanayo xataa yuclama wujuud ullaahi wa annahu munazahun tawaqufu shay calaa maa yatawaqafu calayh huwa dowru alqabliy wاlmamnuuc اlmumtanic caqlan wa samcan marka iska ogaada waa baaila ama cinda ahli الsunna wاljamaca wa akar اlcuqalaa taqadus اllahi watanazuhu watanzihu can الnaqaa'isi wاlcaybi yuclamu waa macluum bidaruurati اlcaqli wa daruurati الsamci ka wujuudihi subxaanaه wa tacaala marka yaa idinku gaadin nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك, وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له وهذا حقيقة التوحيد وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات نعم ف... waanu soo marray labada asal ee ku dul wareegaya waxaan tansiiha taqdiiska iyo tansiiha ilaahay aan subxana wa tacaala aan u sugayno een rabno een diin ka dhiganayno wuxuu ku taagnaa laba asal nafyu naqaa'is can illahi subxaana wa tacaala iyo iyo nafyu mushaarakati اlmakhluuqiina fi fi khasaa'is illahi min sifaat اlkamaal labadaasuu ku dul taagnaa tiibu sheekh kuu tilmaamay wixii ceeba ee naqsia oo dhan walow wejna uu ka soo galo ilah waa ka anfinaynaa wixii sifaatulkamal rabbi uu leeyahayna waxaan diidaynaa in makhluuqaadku ay la wadaagaan fii khasaa'isihi subxaanaه wa tacaala naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإن قيل إن الشيء إذا شابه غيره من وجه جاز عليه ما يجوز عليه من ذلك الوجه ووجب له ما وجب له وامتنع عليه ما امتنع عليه naam qowlkan yaa qaba ra'yigan cidda qabtaan rabaa ishkaalkan dadka keenay ina shay idaa shaabaha hayrahu min wajhin jaaza calayhi ma yajuuzu calayhi min dalika alwaj wawajaba lahu maa wajab wamtanac calayhi ma mtanac calayh yaa qaba nimankii kusoo tacriifiyey mutamaailooyinka sidaa yaa ahayd baainiyo iyo falaasifo iyo abulcabaas alqananisi bay ahaayeen soo marin ma ilowdayn hadduma durba macnaha la rabaa cibaara maxay ku tahay adiga shayga markaad fahanto bijamiici alashkaal inaad ku kantaa walasaaliib marada doontan wdhaa la doonaya nimanka yidhi sifa min sifaati alwujuud aw hubuut hadii laiska shabaho waxaa waajibaysa in wax walba la wadaago yay ahaayeen waa albaainiyatu wاlfalaasifa waa bacd mutakin abucabaas alqananisi mucil waxay qabeen alishtiraaku fi akhas اlawsaaf baa keena alishtiraaku fi اljamiic shaacirna waxay dhaheen in ilaa labada shay ay iska wadaagaan wax walboo ku bannaan iyo wax walboo u waajiba iyo wax walboo ka mumtanica ay iska wadaagaan lama dhihi karo mutamaailiin inta hadday wadaagaan mubtali la odhan karaa qolyahan marka waa qolyihii waa qowl falaasifa wاlbaطiniya wa bacdu asifaatiya oo abalcabaas alqaanisiya ayb qiila أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قيل هب أن الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم, لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه وتعالى ولا نفي ما يستحقه لم يكن ممتنعا كما إذا قيل إنه موجود حي عليم سميع بصير وقد سمى بعض المخلوقات حيا عليما سميعا بصيرا فإذا قيل يلزم أن, يلزم أن يجوز عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجود حيا عليما سميعا بصيرا قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيء مما ينافي صفات الربوبية نعم قيل لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب فإن ذلك لا يقتضي حدوثا ولا إمكانا ولا نقصا ولا شيئا مما ينافي صفات الربوبية وصو مرتين hadday iloobin markaynu soo kala qaadaynay wujuudaadka n ka hadlaynay alwujuud الdihni ama sheekhu qaacida uu soo sheegay alishtiraaku fi اlmacna اlcaam alishtiraka fi اlacyaan waxaanu soo laba shay baan soo baraarujinay o waxaan soo baraarujinay ana almacna alcaam laa ystalzimu الnaqsa soo maray macnahan kulligee la wadaagay dihniga asaalatan alcilmu min xayu huwa cilmun wujuudka xayaadka marka sifadan iyo macnaha si guud loo fiiriyo laa ystalzimu الnaqsa waxaan kaloo baraarujin anahu la اshtiraaka fi اlacyaan khaarijkii waaqac marka la yimaado wax ishtiraaga ma jiro faxaqiiqatu kulu shayin bixasabihi wa taabicat lahu macnuhu hadda kuu sheekhu kuu tilmaamaya faina qiila laazim hada اlqadr اlmushtarak alcilm wujuud qadriga mushtarag ee macnahan guud waxa laazimaya oo cilmi iyo ah laysa mumtanican cala rabbi lannahu laa naqsa fiihi waa soo maray faina dalika laa yaqtadi xuduudan walaa imkana walaa naqsan walaa shaya mima yunaafi sifaat arubiya saxiix khaarijka haddii la yimaadana la shtiraka inama alishtiraaku fi dihni wala shtiraka fi اlkhaariji ayib macnaha guud ee dihniga ana laa naqsa fiihi aidbu sheek wadnka ku furfuray naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود أو الموجود أو الحياة أو الحي أو العلم أو العليم أو السمع أو, أو السمع والبصر أو السميع والبصير أو القدرة أو القدير والقدر المشترك مطلق كلي لا يختص بأحدهما دون الآخر فلم يقع بينهما اشتراك لا فيما يختص بالممكن المحدث ولا فيما يختص بالواجب القديم فإن ما يختص به أحدهما يمتنع اشتراكهما فيه فإذا كان القدر المشترك الذي اشترك فيه صفة كمال كالوجود والحياة والعلم والقدرة ولم يكن في ذلك ما يدل على ش... ما يدل على ولم يكن في ذلك ما يدل على شيء من خصائص المخلوقين كما لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بل إثبات هذا من لوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينهما من مثل هذا ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود ومن نفى هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود ولهذا لما اطلع الأئمة على أن هذا حقيقة قول الجهمية سموهم معطلة وكان جهم ينكر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء فإذا نفى القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل التام والمعاني التي يوصف بها الرب سبحانه وتعالى كالحياة والعلم والقدرة بل الوجود والثبوت والحقيقة ونحو ذلك تجب, تجب له لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص المخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك أصلا nacam macnahay guud een soo sheegnay wax naqsi ama laazima soo maahay tiiba sheekhu ku sheegay wuxuu ku yidhi wakhasaa'is اlmakhluuq alati yajibu tanziihu rabbi canha laysat min lawaasimi dalika aslan macnaha guud ma laasimto naqsigu wuxuu yimaada marka loo aalay macnihii ila alashkhaasi wاdawaat ayb cilmigaad wuxuu noqonaya cilmi xaadita ah oo daciifa ah, oon tabar badnayn marka makhluuq loo aanayay aadame marka ilaahay loo aanayana xilmun yaliiqu bi buu noqonaya marka wuxuu naqsigu laazimo annaqsu inamaa yalzamu cinda alidaafati ilaa naaqisin cinda alidaafati ilaa naaqisuna makhluuqaadka ayib macnaha guuda la wadaagayna laysa fiihi naqsun qaacidaba sheekhood ku dul wareega baxdigiisu aad ma u faayay raxmat ullahi tacaala caleyh nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala bal tilka min lawaasimi ma yahtasu bilmakhluuqi min wujuudi waxayaati wacilmi wanaxwi dalik wallahu subxaanahu watacaala munazahun can khasaa'is almakhluuqi wamalzuumaati khasaa'isih wahada almawdicu man fahimahu fahman jayida watadabara zaalat anhu caamatu shubuhaat wankashafat lahu ghalatu kathiiri min aladkiyaa'i fi hada almaqaam waxaan usoo hormariyey qaacidada inaad fahantaan fi bidaayat اlkitaab sheekhu waa meesha haddaad fahanto xaqaa'iqda aad kala qaado had goorna macnaha kulligee la wadaaga aad fahanto inuusan lahayn wax naqsi ah naqsiguna uu yimaado iyo kamaalku mulaqa ah uu yimaado cinda alidaafa macaanihii aan naqsiga lahayn ee kamaal ahaa marka loo idaafeeyo ilaa naaqisin yataqayadu bihi marka ilaa kaamil loo idaafeeyana yataqayadu bihi waxa la wadaagana macnadihiina weeye xaqaa'iq khaarijiya lama wadaago la ishtiraaka fi lxaqaa'iq alkhaarijiya wa inama alishtiraaku fi lmacaani aldihniya almacquula inama alishtiraaku fi lmacquuli wala ishtiraaka fi lmaxsuusna waa la yidhahdaa fi lmacquul ay mutasawari dihniyan wainama alishtiraaku fi almaxsuus ay alkhaarij walwaaqic wada soconnaa الله يبارك فيك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره زالت عنه عامة الشبهات وانكشف له غلط كثير من الأذكياء في هذا المقام وقد بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيها أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في الخارج إلا معينا مقيدا وأن معنى اشتراك الموجودات في أمر من الأمور هو تشابهها من ذلك الوجه وأن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لا أن الموجودات في الخارج يشارك أحدهما يشارك أحدها الآخر في شيء موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله نعم هل هل نقطة تل- شبه كجرتو خطر كتمادنا عن براوجينو مركا م- منطقة لمرة يي يجداد لكن waxaa ku jira eh, daqiiq mu- musiiba ah oo haddaan lagu baraarugin balaa ay ka dhalato shaygii mow- eh, kulligaa dihniga ahaa iyo marka laysu fiiriyo mawjuudkii fi lkhaarij waxay leeyihiin in badan ayaa ka mid a ah almucayanu almushahasu fi lkhaariji waa juzun min alkuliy waana khatar wey waa ku aafoobeen ay ku aafoobeen nimankii xulul iyo itixaadka haddaba waxay leeyihiin maadaama wujuudka alle iyo wujuudku makhluuqu macno kuli ahaa fi dihni macno kuli oo caam labadagu ahaa kullu mawjuudin fi lkhaariji fiihi juz min allah أو فرد من أفراده khatarta ma ujeedaa sida lafda ilaah waa la dhihi karaa khatar khatar wey warka ah shayga mawjuud fi lkhaarij walacyaan fiihi juzun min almacna alkuliy waa baail أصلا مس- إطلاقا مس- aslan waa baail juz ba ah wax laga juz meesha kama jiraan waxaa tidhahda waa fardi من أفراده min rafdil xaqiiqa dheh laakiin macnihii kulliga ahaa juz ka mida ku jira waxaa ka dhalanaya ishkaalaad caqadiya khatar ah nimankan xulul iyo itixaad meesha ku afamo mantiqay daraaseeyeen falsafadii daraaseye waagi dambe waxay noqdeen iyagoo cibaad ah oo xooguu tasahud iyo tanasugna ku jira wixii baa ku adkaaday marka waxay dhaheen kullu mawjuudin fi lacyaani walashkhaasi walkhaariji fiihi juzun min wujuud illahi subxaanaه wa tacaala waa khatar ma fahamta meesha ishkaal ka baryo ha marka iska ilaaliya marjuiyad marka waa xaqiiqa xaqaa'iq iska dhe iska dhe shaksi dhe laakiin markaad juzi sheegto ishkaalku imanaya ha lama odhan karo waa kulli naam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ولما كان الأمر كذلك كان كثير من الناس يتناقض في هذا المقام فتارة يظن أن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك, فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه وتارة يتفطن أنه لا بد من إثبات هذا على كل تقدير فيجيب به, في فيجيب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفات ولكثرة الاشتباه في هذا المقام وقعت الشبهة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو, بالتوا أو بالتواطؤ أو التشكيك كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أم لا وفي وجود الموجودات هل هو زائد على ماهيته أم لا nacam masaa'il afaruu sheego meesha ku sheego xogow ishkaal ku yar jiro ee, ninkaan horaan soo daraasaynin walikarat اlijtibaahi fi hada lmaqaami waqacat الshubhatu yani qadrigii mushtaraga ahaa iyo wujuudkii cayniga ahaa fi lkhaarij baa la- aa isdhexgalay waxaa kaloo isdhexgalay musطalaxaadkii fi tashaabih wاtamatul wtashbiih wixii o dhan waxaa ka dhashay في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته بلغ النقاش وجود الرب إلهي ma caynu maahiyatihiba ay caynu daatihi ay nafsu daatihi cayntu waa nafsi baa laga wadaa nafsu daatihi waa xaqiiqatiba mise aw huwa ama wujuudka alle waa zaa'idun calaa daatihi wa nafsihi labada meel baa lagu dhuftay nin walba meel buu ku dhuftay sababkuna waa maxay waa caynu maahiyatihi caynu maahiyati xaqiiqadu an xaqiiqatu shay waa maa huwa mawjuudu fi lkhaarij alxaqaaiq shayga xaqiiqadiisu waa waa wujuuduhu lkhaarijiy waynu soo mar marka jiritaanka alleh ee suuraysta ee dihniga ah waa nafs wujuudi fi lkhaarij marka wujuud madax bannaan oo kasifo oo zaa'id ah iyo daata madax bannaan miyaa ka jira haddii la maxamed jiritaankiisu iyo xaqiiqadiisu ma nafsu maahiyati waa zaa'idun calaa maahiyati wujuudkiisu wujuudu muxamadin ma nafsu wujuudi muxamadin ba hmm? mise waa zaa'idun calaa muxamed wujuudkiisu muxamedka la sheegayo dihnan la suuraystay iyo wujuudan waa asaga un laa yaziid laa yaziid marka maahiya haddii la idlaaqo waxay ujeedaan waa alxaqiiqa almutasawara dihniyan ma huwa ma huwa ma huwa shay baa laga keena asalkiisii almaahiya aaliba waxaa lagu ilaaqa waa almacna adihni altasawur adihni almacquul wujuudka ujeedaanna waa wujuudkii khaarijiga ee xaqiiqiga ee cayniga ah wahal lafdu lwujuudi maquulu bilijtiraaki lafdiyi aw bitawaatui aw tashkiik horaan baynu soo maray dhowrkoor baynu ku dul istaagna ku noqon mayno lafdu lwujuud oo ilahay lagu ilaaqo oo unkiisa lagu iطlaaqo waa maquulun biاlاshtirاaki almacnawiy bالtawaaطu wey bالtawaaطu tashkiikuna waa nooc min الtawaaطu yani waa in macaanida lagu kala bato albayaad waa macno kulle waxaa wadaaga xaashiyada ad akhrinayso qamiiska cad caanaha barafka nuurka qoraxda dabka waxan o dhan ba wadaaga laakiin cadiinkooda waa uu kala xoog badan yahay uu kala badan yahay kaasaa tashkiik la yidhahda ama mushakik la yidhahda ayb marka waa qism min atawaadu marka waxaan leenahay alwujuudu lafd اlwujuud yuطlaqu calى اllahi wa calى غayrihi calى طariiqi الtawaatu la calى طariiqi اlاshtiraak اllafdi التواطن waxaa laga wadaa الاشتراك المعنوي somayna soo marin ta halkaa ku dhammaato كما وقع الاشتباه في إثبات الأحوال والنفي الأحوال waxay sugaan bacض المعتزلة أبي هاشم warkiisi weeye مما يقال ولا حقيقة عنده marka axwaalu bahshamin wa afrat nidaam miyuu ahaa kasb ashcari kasb alashcari iyo afrat nidaam iyo axwaalu abi hishaam saddexdaas wey nidaam muxuu qabaa shay baa halkan ka boodahaya halkaasuu istaagayaa isagoon sii marin inta dhexe macquulba afra boodadaa la yidhahda injir boodada somal ina boodoodo injirtu mar boodadu markay meeshan tag ka jidaado halkaa ay ku dhacdo masaafada u baaxadii iyo maasafadii udhexay maysin marta mise maysa marin cinda alcuqalaa waa maxay way martay isagu wuxuu leeyay maysa marin way ka boodayba maysa marin dafartood nidaamka waad fahanteen soo ma <laughs> almuhim inaad fahantaan baan rabaa warkiisa eh, waxaa ii soo hadhay may ku istaagin maba marin buu leeyahay maba marinba dafartood nidaamka waa midaas Eh, axwaal abi haashim wuxuui waxaa jira sifaat hayru mawjuuda walaa macduuma walaa macluum walaa majhuula majhuula lamana yaqaan wax la yaqaanina ma aha waxaan la aqoonina ma aha wax jirtana ma aha waxaan jirinna ma aha laa mawjuuda walaa macduuma laa majhuula walaa macluuma maa maxay waa nisbatu sifati ila lmawsuuf alcaalamiya wاlqaadiriya wاlwujuudiya maalan adiga marka lkutm adhig hebel waa caalim sifada kugu quntayna waa alcilmu cilmigoo sifada fardigii mawsuufka ee caalamka marka loo aanaynayo waxaa jira xaalo oo caalamiya caalimun wa cilmun wa caalamiya jirta buui caalamiya basrun wabasirun wabasariya wujuudun wamawjuudun wawujuudiya tanu axwaal loo yaqaano marka ashaaciro fara badan baa qabta abu hashim nagu qabaa qaybna way anfiyaan marka maxay tahay middaan waxaa laisku khilaafay marka itisaafuka bisifa maxaala mawjuuda mise waa hayru mawjuuda tilmaantii oo cilmi a garanay oo sifada ah daatadii la tilmaamay caalimadaayna garanay inay sifada ku qabatoy kugu quntood aan la helo wax la yihahda alcaalamiya la helo sida alinsaaniya u dhahaysee maxay tahay hawshan iyada ah sifatun wa mawsuufun wa xaalun xaal wuxuu ka wadaa qaadiriyada iyo caalamiyadu ka wadaa axwaal ba lagu jimco aad faanta meel tahay idan sababku waxaa weeye xaalo ma jirto wax le xaalo ma jirto sifadu ilaa ay igu quntana horta maba ihi caalim hadday igu quntay oo la hega helana caalim baana wax xaalo layaa maba jirto ma hiy alxaal waa tasawur dihni ah faqad waa tasawur dihni ah wey xaqiiqi mawjuuda ma ah inaad fahanteen bay la tahay waa nisbatu nisbat sifati ila mawsuuf kayfiyatu qiyaami sifati bilmawsuuf mashay jira ma shay aan jirinba ma macduumba ma mawjuudba ma macquulba ma ayru macquulba inaad fahanteen bila tahay wa alcaalamiyatu walqaadiriyatu waa mafhuum inaad qaadir tahay waa mafhuum qudrana waan fahna laakiin wax la yihahdo qaadiriya ma jirtaa qaadiriyo qaadiriya maxay noqotay marka lasoo ururiyo waa tasawur dihina waa nisbatu sifati اlqudrati ila اlmawsuuf kama waqaca اlijtibaahu fi ihbaat اlaxwaali wa nafyiha jamaca min ashacira nafyida jumhuur ahlqiblina way anfiyaan waxaa kaloo laisku qabtay wa fi ana almacduuma hal huwa shayun am la waad soo maray almacduum waa shayun fi اdihni waana macduumun fi اlkhaarij waxaan leeyahay almacduum waa shayun fi اdihni wاtasawur wاlcilmi xagga ogaanshaha walaysa shayan waaqiciin fi lkhaarij taana waxaa keenaysa ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu nabigu yidhi waqad khalaqtuka min qablu nabiyulaahi zakariyamiya ilahay saa ku yidhi walam takun shay-an siad ilaah ii siinaysaan da-daa gaadho islaanta ka noqoto waqad khalaqtuka min qablu walam taku shay-an ay shay-an mawjuudan fi lkhaarij ama shay-an macluum ugu aha ilahay inuu abuuri doonso musan ogeyn hawsha la socda qad atacaa linsaani xiinu min adahri lam yakun aan makuura hayan madkuura shayan macluuman wuu ahaa ilahay waa ogaa subxaana wa tacaala inuu abuuri doonay xilligu abuuri doonay waxo dhan waa ogaa mata mise maaha laakiin shayan mawjuudan fi lkhaarij ma ahayn inama amru ida araada shayan an yaquula lahu kun shay-an baa la qabla wujuudihi ida araada aya waa qabla wujuudihi waa aa hayan macduumin baa loo jeeda hayan macduum wuxuu rabaa inuu abuuro muxuu ku abuuraya kun fayakuun bikun fayakuun idan wujuudka iyo shay-iyadaasi waxaa weye waa wujuudun wa shay-iyatun dihniyatun ay cilmiya waa la og yahay marka haddii lagu almacduumu ma shay-un ba mise waa hayru shay tafsiil baad leed maxaad leedahay haddaad u jeedo shay mawjuud fi lkhaarij oo waaqaca jooga ma ahan ku leha haddaad u jeedo wax la og yahay ma yahay oo la garanayo haabaan ku leha saa darteed ibnu xasan wuxuu ninkii yidhahdaa macduumku waa shay faqad kafara billaah maxaa jeeray maxaa jiraa la yidhi wuxuu sugay buu i qadiim maca allahi subxana wa waa mushrik kaafir billahi alcaiim maxaa yeele maxaa jira la yidhi ilaahay soo ma jirin haa makhluuqaadku jinin buu alla jiray buui cadamu lmakhluuqaati haddaad tiri waa shay oo almacduumu shay aad tidhaahdo waxaa laasima ilaahay weligiiba fii ayi laxdati min alaxdaati almuqadara hayr almutanahiya ilaahay waxaa la jiray shay macduum la yidhahdo asaga aan ahayn oo macduuma shay aad tidhahdeen kufri baa ka laasimay tacadadat fakafartu ku leehay muddadaa lagu khaldama soo ba waanaad fahantaade meeshuu khaldkay waa maxay nisbatayn buu isku khalday nisba khaarijiya iyo nisba cilmiya dihniya yaa qaba almacduum waa waa shay-un mucsilaa loo tiiriyaa shuyuuqa iyo waa ileeyihi nin shaxaam la yidhahda iyo jamaaca loo tiiriyaa ashaaciran waxay dhahin laysa bishayin tafsiirkuna huwa asawaab التفصيل ومذهب أهل السنة والجماعة المعدوم هو شيء معلوم ذهنا وشيء وغير شيء في الخارج والواقع مع إصاري وفي وجودات الموجودات هل هو زائد على ما يأتي أم لا نفس الشيء وجود كورم بين لمتها تاسنا فهمتين بين نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد كثر من أئمة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن الناس مقالات ما قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من الاشتباه والغلط والحيرة والحيرة فيها لأئمة الكلام والسفة والفلسفة ما لا تتسع له هذه الجمل المختصرة وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في الخارج هو ماهيته الموجودة في الخارج بخلاف الماهية التي في الذهن فإنها مغايرة للموجود في الخارج وأن لفظ الوجود كلفظ, كلفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك وهذه الألفاظ كلها متواطئة وإذا قيل إنها مشككة لتفاضل, ما لتفاضل معانيها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي يراعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا وبينا أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع أن ما في العلم ليس هو في الحقيقة الموجودة لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني وأد فهمتم وحو شيخ كوض الوجود العلمي وتصور ذهنك والعيني خارجي واقعها نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعيني مع, مع أن ما في العلم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو, ولكن هو العلم التابع للعالم القائم به وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة فتت وصفاتها القائمة بها المعينة فتتشا تتشابه بذلك وتختلف به وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفي الباطلة قال رحمه نعم نعم sheekhu raxmat ullahi tacaala calayhi hawshan si fiican buu u khulaaseeyey kitaabka hadda waxba uusan ka tegin wuxuu ku yiri waa jumal mukhtasara waama hada jumal tadmiri u jeeda sheekhu waama hada jumal mukhtasara oo tadmiriye ah faina almaqsuuda biha tanbih على جمل مخت... على قواعد جامعة من فهم علم قدر نفعها ninkii marka tadmiriye barta isagaa fahmi doona meeshay ka taagan iyo qiimaha iyo qaayahay leedahay risalada yarta ah wainfataxa lahu baab lhuda wa amkana ihlaaqu baabi dalaal inuu iska xidhana waa awoodi doonaa uma bastuha wa sharxa lahu maqaamun aakhar kutubtiisa kale ka fiiriya id likulli lahu maqaal sheekhu wuxuu marka intaan dambaan ka rabaa nafyigu waa laba qayboodoo nafyi xaq ah iyo nafyi baailu kugu qaybiyey wa hada min turuq nafyi baaila turuqu nafyi waxaa jira saxiix ah oo marka ilahay naqaa'is iyo ceeb aan ka anfinayn waa ariiq saxiixa kuna dhisan qiyaas lwlaa qiyaas lwlaa samciga iyo caqliguna lagu garanayo laakiin uruqu nafyi baaila waa inaad tiraado waxaa ka laazimaya tashbiih waxaa ka laazimaya tajsiim adoon mafhuumu tashbiih wa tajsiim baana kugu waafaqin istilaaxaad aan macno lahayn baad saa u wareejinaysaa markaas waxaa rabtaa inaad sifad ilahay ku diiddo macaani baailan aad ku sugto taasuu sheekhu baraarujiyey raxmat ullahi taala caleyh nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا وذلك ممتنع وبسلوكهم مثل هذه الطريق وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات فإن هذه الطريقة لا يحصل بها المقصود لوجوه نعم meesha sheekh hadda wuxuu bilaabay inuu ashaaciro si hoos ugu dego iyo muctasilo oo u cadeeyo uruqda ay ataa xaqa ku sugaan inta xaqay ogolaadeen xataa ariiqay ku sugahayaan waa min afsad uruq dacfi baa ka batay saa darteed baa qoliha ay la doodahayaan ee malaaxidada ah istadhara calayhim almalaaxida istadhar waa min aduhuur walquwa waaba ka adkaanayaanba markay doodaan usuushoodii bay ku jibinayaan maxaad naga rabtaan hadda malaaxidadu maray la doona shacir waxay ku dhahdeen idinku waxaad awisheen oo taxriifiseen nusuusa sifaati walasmaa cusaliya ashaaciru annaguna waxaan awilay nusuus almacaad aakharo iyo jannooyinkii naartii baan awilay maxaa u dhaceeya nusuusta ku timid alxashru walmacaad walbacthu اlukhrawi baan awilay saa maxaa inoo dhexeeya fatawiilu katawiil nusuus ka nusuus maxaa kaloo meesha yaalla meel loo dhaqaaqo ma laha qolyo marka sifaati isku sheego karaamiya qaybo ka iyo bacdu ducafaa oo u nasab sheegto ahlulxadiid laakiin aan shaqal ku lahayn oo sheekhu aad u radiyey oo u yaqaana muqafaliinta ahlulxadiidka wax walboo soo arooray oo mowduuc baatila ah. kulamaa ruwiya bay dhahaan ka qaadanaynaa qolyo aad oo wuxuu fitna cala ahli kuwaas siday ahlu fitna u yihiin qolihiibaa waxaa isku rabaa inay radiyaan ashaaciro ma radin ataa qoyska radin albukaa iyo xusni isbaatu naqsi ninkii sugay ashcarigu ma radin karo leanno ariiqadu uu raba inu kurdi maxay wuxuu dhihi bukaa iyo xusni iyo haddaad sugto iyo iishoo qabo hawlaha waxaa ka dhalanhaya tajsiim wargoor xaggeed aaday tajsiim waa xaggee tajsiim muxuu yahay jisiimka naqsi baa laazima laazimu laazim buu raba inu ku anfiyo waxaa ka fo inaad war xusniga iyo bukaagu laftirkiisa wuxuu yahay naqsi shay naqsiana ilaah waa munazahun canhu bilijmac laakiin maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay nafyu naqsi wاlcaybi can illahi yahbut cindahum bالsamci wالsamcu cindahum la yufiidu اlqaطc wاlyaqiin waa inay ku cararaan ariiqay leeyiin waa caqliya oo baaila ah oo nafyu tajsiimi watarkiib kadib waxaan kugu haystaab waaan ku dhihi lafti ilaahay baa jismaan ku dhihi karaa binaan calaa isilaaxi oo ah aljism muxuu yahay alqaa'im binafsihi aljismu huwa almawjuud aljismu ma yaqbalu sifaat mafaahim fara badan baa jirta kii adiga taaliifkaad sheegaysa waaba u goynhayaaba maxaad marka sugi karta qolyihiiba marka sheekhu uu leeyahay ariiqada inbare xataa xaq uguma gargaari karaan xaqa xataa uguma gargaari karaan burbaynus liwujuuh nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين من نفي التحيز والتجسيم فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام والدل... وانك صاحب هواك وانك إلهي بكائي أهين أسغي حزن أسغي نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والدليل معرف للمدلول ومبين له فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا نحن لا نقول بالتجسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي التجسيم فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة الصفات مثبتة صفات الكمال فيصير كلام من وصف الله فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد وهذا في غاية الفساد الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل انت انت انت فهمتين وش كان وش شو محمود جدا وش كان مسكعد يا صومه قوليهنا شاعرات markay rabaan inay radiyaan oo awilaan sifatul kamalki ilaahay uu sheegtay qadabkii raxmadii sakadkii ridihii maxabadii xikmadii markay rabaan isbaadka inay awilaan maay ku awilaan maxay ku difaacaan ku radiyaan tajsiim baa ka dhalanaya nafsa ariiqay ku radiyeen nimankii yidhi ilaahay xusni buu leeya bukaa maxaad marka sifaatu naqsi markaad anfinayseed radinayso id ilaahay ka nasaysa ceeb iyo xumaan waxaa tihi tajsiim ka dhalanaya kamaal markaan ila u sugayn waxaa tihi tajsiim baa ka dhalanaya warsee kamaalkii naqsiga baad ugu radin kartaa ariiq waaid oo bail tajsiim la yidhaahdo yani tiibuu sheekhu la yaabaya ayb hada fi hayat اlfasaad lanna laba shay oo isku mid ahayn baa tiri hal ariiq baa radinayo nafyu tajsiim waxaa lagaa inuu keeno atajsiim waxaa lagu ogaa inuu keeno naqsi wanafyu inuu keeno amaal amaal marka inaad tidhaahdo ihbaat اlkamaali ystalzimu annaqsa baa ka dhalan haayadu maxay noqotay ihbaat اlkamaali ystalzimu الnaqsa wa ihbaat الnaqsi ystalzimu الnaqsa khulaasadu intaasay noqotay sheeku u jeedo way fahanteen bay la tahay ihbaatu sifaat اlkamaal ystalzimu الnaqsa oo marka annaga noo jawaabayaan markay kuwan u jawaabayaanna ihbaatu sifaat الnaqsi ystalzimu naqsa ystalzimu naqsa maxaad ka dooni marka oo tajsiimka maxaad tiraahdeed qudhigiisaaba naqsi ah oo gaalnimo ah wabitaali seed u jidi marka kamaalkii baa keensanaya naqsi yani waa dariiqa caruur waa caqli caruureed ku dhihi jira weeye darimi markuu la doorahayay marisi wahada min xujaji الnisaءi wالصibyaan wman laysa lcaqlihi xujaة wala burhaan hadalkiisi wuxuu hada min xujaji الnisaءi wالصibyaan wman laysa limadhabihi xujaة wala burhaan haweenkaa dham haweenkinta way garanhayaane macnoo kale kuma leexdaan nacam الثالث أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال بمثل هذه الطريقة واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم هذا تجسيم لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بالجسم فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما قالت لهم المثبتة وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير وقلتم ليس بجسم وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما فقد أثبتموه على خلاف ما علمتم فكذلك نحن وقالوا لهم أنتم أثبتم حيا عالما قديرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل نعم intaanaan rabaa inaan miaal idin siiyo keliya fakadalika naxnu ashaaciro markay ku dhegto mucusilo ay ku dhegto inay ku baxsadaan waxay innaga nagu haystaan bay ku cararaan markay falaasifa ku dhegto waxay innaga nagu haystaan bay ku cararaan shaygu see xujo kugu noqonaya marna uu kugu noqonayaa shay aad ku diiddo xaqi ku diiddo shayga mar xujuu kuu noqono waxaad ku sugi waxaad adigu rabtay madhabkaadi baad ku sugi waxaad rabtay marna madaahibta xaqahay baad ku duminaysaa isma keenayso wadaadka abu jacfar asimnaani kitaabkiisa safxada boqol labaatan iyo saddex feeriya hadda waxaan idin tusahayaa asuu wuxuu ku baxsanayo intii iskala laadshay labaatan iyo saddex soo maaha lagu yidhi ashacira waxay muctila waxay yidhaahdeen fain qaaluu waxay dhaheen cilmi iyo qudro iyo samci basrad sugteen fain qaaluu fanaxnu maa caqalnaa caaliman wa cilman yakhrujaani can hadi laqsaami fi shaahid cilmi axad leh oon ahayn jismi ma garanay dheen muciro axad samci leh oon jismigana garan mayno fi shaahid marka makhluuqa loo yimaado samci axad leh oon dhagalahayn iyo aallo annagoo garan mayno basar axad leh oon indho kuuskuusanayo wuxuun wax lagu arko oo la soo taaga aan lahayn garan mayno marka waxaagad keentay wuxuu ihi lahu waxaa jawaabi dhegayse wuxuu yidhi walaa caqalnaa fi shaahid annaguna shaahidka iyo makhluuq maana ku arag caaliman laa qalba lahu caaliman asmaadii mucdasa ma sugu jirin caaliman laa qalba lahu wa faacilan laysa bijismin walaa ra'aynaa samiican basiiran laa udna lahu walaa cayna xagee ku fain qaaluu muctazadeed ahaan fanaxnu abatna dalika asmaada waxaan ku sugnay bidaliil qiila lahum wakadalika naxnu abatna dalika oo sifaatka bidaliil warka waa sheekhus intuu kuu sheegay wey laba sabxada boqol labaatan iyo lixna fiiriya hadda inaad tigsadaan baan diidanaya wuxuu ka hadlay ragga hore waa isagoo ashaacirada hore wuxuu sugayaa faslun fi ihbaati sifati اlyadayni wاlwajhi wاlcayni lilahi tacaala raggii hore wey shayaadiinta dambe ma aha xataa fi ihbaati sifati اlyadayni wاlwajhi wاlcayni lilahi tacaala soma aragtaan magaca magaca horan baan tusay hadda ma aragtaan fasalka kitaabka magaciisna waa ujeedaa aw xasaan kutubtiisa ma ah muxuu yidhi wuxuu yidhi kadalia nubitu lilahi اlyadayn allatayni huma sifataani wuu sharxay kadalia alwajh wاlcaynaan allatani huma sifata alkamaal markaasuu wuxuu yidhi haddiina la yidhaahdo fain qiila ma ankartum an yakuuna araada bihi yada nicmati wuu soo waday waxaan ka rabaa isku difaacayo ee la yidhi jawaarix weye yad il iyo caynayn iyo wej baad sugtay waana jawaarix tashbiih iyo tajriim baa keenta fain fanaxnu laa nacqilu fi shaahidi yadan ila wahiya jaarixa faquuluu ina yadahu mabniyatu min laxmin wa damin wa cadmin dhahadina la yidhaahdo qiila waxaan ugu jawaabaynaa buuri wqad wasafa allahu subxaanahu wa tacaala nafsahu biannahu shayun wa nafsun wa daatun wa shayu wa nafsu wadaatu fi shaahidi laa yucqalu ila jisman aw caradan faquuluu muctasilow inahu jismun aw caradun fma ajaabuu bihi fahuwa jawaab lana calayhim waaan ogya waaan o dhan waa uu soo leefay wuu ka warqabaa nin walba marku lagu dhego muxuu ku baxsanayaa wuxuu anaga nagu dulmahayey hawshu anaga nagu dulmahayay ku cararhaya nacam axsan allahu ilaykum qaala raximah llahu tacaala ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك إذا قالوا هذا يقتضي التجسيم لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم قالت لهم المثبتة فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام وهذا هكذا فإن, كا فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس, ما ليس بجسم فالآخر كذلك فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه احد من السلف والائمه فلم ينطق احد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا اثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك لانها عبارات مجمله لا تحق حقا ولا تبطل باطلا ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما انكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة فصل واما في طرق الاثبات فمعلوم ايضا ان المثبت لا يكفي في اثباته مجرد نفي التشبيه اذ لو كفى في اثباته مجرد نفي التشبيه لجاز ان يوصف الله سبحانه وتعالى من الاعضاء وال لجاز ان يوصف الله سبحانه وتعالى من الاعضاء والافعال من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه وكما لو قال المفتري يأكل لا كأكل العباد ويشرب لا كشربهم ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم كما يقال يضحك لا كضحكهم ويفرح لا كفرحهم ويتكلم لا ككلامهم ولجاز أن يقال له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم كما قيل له وجه لا كوجوههم ويدان لا كأيديهم حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد التشبيه وجعلت مجرد نفي تشبيه كافيا في الإثبات فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجي به السمع قيل, قيل له أولا السمع هو, هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي وإثبات من نفي أو إثبات والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع إذا لم يكن قد نفاه ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثبات ذاتها وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت بين ما يثبت له بين ما يثبت له وينفى عنه فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت وقد يعبر عن ذلك بأن يقال لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت وإن كان السمع كافيا كان وإن كان السمع كافيا كان يخب كان مخبرا بما هو الأمر عليه في نفسه فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا نعم hadal dheer oo qiimo badan buu sheekhu hadda bilaabay qolyaha markay rabaan inay radiyaan naqaaista ilaahay ka anfiya ku kaaftoomaya inay dhahaan tajsiin buu keenaya ama qolyaha intay sugaan sifaatu naqsin iyo wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala ka hufan yahay oo aadamo lagu yaqaano intay sugaan qudhigiisi waxay leeyihiin laa kalmakhluuq maxay faa'idaysa howlahan uu sheekhu sheegay macidaam caada kulli qolyo sheegay baa jiro sugay oo alla u sugay raafida iyo mujasimo fara badan baa sugay bacd اlmuqafaliin min ahli اlihbaat baa sugay waxaaso dhan oo axaadiis daciifa ah oo mawduuca oo waahiyaa ah mooday inay sugan tahay qayb ka mid xataa qaada bicl waa ku sheegay kitaabkiisa mxuah ibtaal ibtaal tawiilaad liakhbaar isifaat leanna ninku muxadid ma ahayn wixii la sheego o dhan bu iska soo ururiya markaas isku dayay inuu jawaabo ilahay uu ka anfiyo marka aafooyin ah, badan buu ku dhacay waxaasu dhan marka sheekhu uu sheegay qolyaha qaba islaam sheeganaya oo caamo u badan xaggana aniga waxbaan sugaynaa mushabbahadii raafidadii waxla halmaa marka labadaa ariiq waa baail inaad tahay ilaahay waxaan ka anfinayaa naqaa'is biariiqati nafyi atajsiimi waljismi waa baail inaad intaad naqiso sugto iyo ceeb rabbi u sugto haddana aad tirahdaa laa ka cuyuubi innaas oo adoo yidhi lilaahi caybun laa ka cuyuubi innaas nafsa shay intaan waxaad soo celcelisay maaad faadaysa marka labada ariq ba shekhu inay faasidiyiin buu sheegay wuxuuna tilmaami doonaa in ilaahay marka loo sugayo uruqu ibaatka uruqu ibaatka waa dhowr ariiq buu sheekhu soo sheegay ariiqa koobaad waa ariiqa alcaqliya ood soo marteen wuuna soo celin doonaa oo ahayd kamaalu lmacluuli min kamaali cilatihi kulu kamaalin habata limakhluuqin wala naqsa fiihi biwajhi min alwujuh fallahu wlaa bihi wkul naqsi fi lmakhluuqi fallahu wlaa btanziihi canhu waa ariiqa caqliya ayaguna way ogol yihiin waxaa loo yaqaanaa qiyaas lwlaa waxaa kaloo la yidhahdaa kamaalu alcila la yidhahdaa lana kamaal almacluuli min kamaali cilatihi waa ariiqa saxiixa waxaa kaloo la deliishadaa ariiqa caqliya oo ah alistidlaalu bilahari cala almuahiri qur-aankuna uu isticmaalay waa inagii soo maray ayadda fusilmaandu akrinaynay wa ama caadun fastakbaruu fi ardi bغayr اlxaqi waqaaluu man ashadu mina quwa awalam yarow an allahi aladii khalaqahum huwa ashadu minhum quwa wa kaanuu biaayaatina yajxaduun idan ayagu maxay sheegteen shidaة اlquwa ree caadi iyo quwadoodu waa ahar min aahaari اlmu'ahiri oo alla ah haddii kamaal iyo quwo u yeeshay makhluuqi mucطi alkamaali أwlaa wa aqwى min almakhluuq halkaasna maxaa loo yidhaha alistidlaalu biاlahari ama xataa alistidlaalu calى quwati اlahari calى wujuudi اlmu'ahir calى kamaali اlmu'ahir iyo qiyaas اlأwlaa iyo طurqa samciya uruqdaasoo dhan baa saxa halkan dambe sheekhu yidhi hadda kor baan idin soo sheegay mar sheekhu isticmaalo wadaliilu laa yancakis horaan baad soo marteen cadamu daliil muayani cadamu daliil mucayani laa yastalzimu cadama almadluul اlmucayan markaan maraynay baan soo sharxay hadda sheekh muxuu ku yidhi wاdaliilu laa yancakas muxuu jeedaa daliil mucayanoo la waayey kama dhalato madluulkii mucayanka in la waayo wuxuu ku sugnaan karaa adil kale adilo kale markuu marayo sheekh shar xadiid jibriil waynu akhrin doonaa insha allahu tacala markuu marayo dliilkan wabu kasoo reebaa markaan leenahay bu adaliil mucayan laa ystalzimu cadam almadluul mucayan ama aan leeyahay adaliil laa yancakis waxaan ka wadaa daliilka uusan ka dhalanayn intifaagiisa cadam almadluul lann adila waxaa jirta idaa udimad cudima almadluul daliil waxaa jira yatarid wayankis ida wujida wujida almadluul waida udima udima madluul adil nocaasa jirta waa adilada alcaqliya cil alcaqliya daliil caqli xadko kale maa yarid wayankis yankis adaliilu yarid wayankis ida kana caqliya ayb adaliil alcaqli isagu sidaas weeye bimacnaa waa maxay waxaa jira daliil haddii la waayo xukumki la waayayo haddii la helay waa goorma qaabkaa u dhigi kartaa waa marka madluulka uu leeyahay daliil waaxid ah maa lahu daliilu waaxidun hal daliil basuba leehayba maxaa ka dhalanhaya ida intafa intafa alxukmu waida wujida wujida alxukmu inaad faanteen bay la tahay alxukm almucallala biciblati mufrada usuulka waad marteen yajuusu tacliilu xukmi sharciyi bicilalin kaiira markaad leedihiin waxaa baxtiga lagu keenaa alxukmu ida kan lahu cilat mufrada maxaa ka dhasha yantafi اlxukm bintifaa'iha wayujadu biwujuudiha meele waxaa jira marka adaliilu yancakis marka uu ka soo reebaa sheekhu ayib korna waynu faahfaahinaa naam naam Hmm. Ah, waxbaad bedelaysaa nafs shay ah, waa soo sharacneed daliilka mujtahidka hmm. jins ladila jins ladila baa tancakisu watadari waida kaana daliil mufradana waa lamid awal cila mufrada أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيقال كل ما نفى صفات الكمال ثابتة لله فهو منزه عنه فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه وأنه قديم واجب القدم علم امتناء العدم والحدوث عليه وعلم أنه غني عما سواه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه فلا يوجد إلا به وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه فكل ما نافى غناه فهو منزه عنه وهو سبحانه وتعالى قدير قوي فكل, فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه وهو سبحانه حي قيوم فكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد فكل ما ضاد ذلك فالسمع, فالسمع ينفي كما ينفي عنه المثل كما ينفي عنه المثل والكفر فإن إثبات الشيء نفي فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده والعقل يعرف والعقل يعرف والعقل والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده فإثبات أحد الضدين فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه نعم. فطرق نعم intaanan ka tegin meeshii ahayd adaliilu yancakis maqlada khataraa jirta markaan marnay sifaatka ilaahay adaliilu yancakis iska ogaada asmaa ullahi wa sifaatuhu adaliilu laa yancakis cinda ahli الsunna waاljamaca haddaan hadlo daliil sifo sugaya waan sugaynaa sifaadka aan garan weynay ma anfinayno ma anfinayno mana sugayno natawaqaf sawaun kaana daliilu caqliyan aw sharciyan wuxuu doona ha noqdo fii baabi asmaai illahi wa sifaatihi aladillatu laa tancakisu bimacnaa xagga ibaatka adilan hele caqliya oon adila samciyan helo ilahay ugu sugnaa sifaati asmaa inta aan helay waxaan ka ahayn ilaahay malaha ma dhihi kartid sifaadka qur-aanku sheegay iyo asmaada iyo sifaadka iyo asmaada caqliga lagu gartay wixii aan ka ahayn ilaahay kuma tilmaano in la dhaho waa baatil walaa yuxiituuna bihi cilman inta aan helay un baan ku gaabsanaynaa maxaa yeele shalaad soo marayseen ilahay inuu asmaa leeyahay allahuma inii asluka bkuli ismin huwa laka samayta bihi nafsaka aw anzaltahu fii kitaabiga aw callamtahu axada min khalqika aw ista'arta bihi fii cilmi اlghaybi cindaka idan asmaa llahina tastalzimu ifaat ifaat ilaahay asmaada aan garanaynin oo inaga ilaahay uusanna barin oo addoommo alla uu baray ama kitaab kale uu ku soo dejiyey ama ilahaybaa gooyn leeyaha yaa jirta nabi maxamed aakhara markuu shafaaco qaado waxaa loo furahayaa ammaan uusan nabigu hadda ka hor ogeynaya maxaamid baa loo furhayaa laa uxsi calayka tanaan anta kama atnayta calaa nafsika allah waa ka baabkiisu iska ilaaliya marka la maraya baab lasma wasifaat addaliilu sawaء kaana caqliya aw samciya laa yancakis ma abatahu اdaliil nuhbituhu wma nafaahu اdaliil nanfiih nanfiih daliil baa anfiyey ila daliilku naafiyi muthbit buu noqon karaa daliilku wuxuu anfiyo waan anfinaynaa wuxuu sugayna waan sugaynaa waxaan daliil u weyno laayan cagsi maan leena ma dhahayno waxaan daliil weyno ma jira dhihi mayno natawaqaf walaa yuxiituuna bihi cilma inay isfana ila tahay ishkaalka marka yahaan lagu khaldamay nacam أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فطرق العلم بنفي ما ينزه الرب عنه متسعة لا يحتاج فيها إلى الاقتصار على مجرد نفي التشبيه والتجسيم كما فعله أهل القصور والتقصير الذين تناقضوا في ذلك وفرقوا بين المتماثلين حتى إن كل من أثبت شيئا احتج عليه من نفاه بأنه يستلزم التشبيه وكذلك احتج القرامطة وكذلك احتج القرامطة على نفي جميع الأمور, جميع الأمور حتى نفوا النفي فقالوا لا يقال موجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي لأن ذلك تشبيه بالموجود أو أو المعدوم فلزمهم نفي النقيضين وهو أظهر الأشياء امتناعا ثم إن هؤلاء يلزمهم من تشبيهه بالموجودات بالمعدومات والممتنعات والجمادات أعظم مما فروا منه من التشبيه بالأحياء الكاملين فطرق تنزيهه وتقديسه عما هو منزه عما هو منزه عنه متسعة لا تحتاج إلى هذا وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي والإثبات إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال فإن ال... لتضمن النفي الإثبات أحسن الله إليكم وقد تقدم أن ما ينفى عنه سبحانه وتعالى ينفى لتضمن النفي الإثبات إذ مجرد النفي لا مد إذ مجرد النفي لا مدح فيه ولا كمال فإن المعدوم يوصف بالنفي بالنفي والمعدوم لا يشبه الموجود وليس هذا مدحا له لأن مشابهة الناقص في صفات النقص نقص مطلق كما أن كما أن مماثلة المخلوق في شيء من الصفات تمثيل وتشبيه وينزه عنه الرب تبارك وتعالى والنقص ضد الكمال وذلك مثل أنه قد علم أنه حي والموت ضد ذلك فهو منزه عنه وكذلك النوم والسنة ضد, ضد كمال الحياة فإن النوم أخو الموت وكذلك اللغوب نقص في القدرة والقوة والأكل والشرب ونحو ذلك من الأمور فيه افتقار إلى موجود غيره كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو كما أن الاستعانة بالغير والاعتضاد به ونحو ذلك يت... ونحو ذلك يتضمن الافتقار إليه والاحتياج إليه وكل من يحتاج وكل وكل من يحتاج إلى من يحمله أو يعي... أو يعينه على قيام ذاته أو أفعاله فهو مفتقر إليه ليس مستغنيا بنفسه فكيف من يأكل ويشرب والآكل والشارب أجوف والمصمت الصمد أك... والمصمت الصمد أكمل من الآكل الشارب ولهذا كانت الملائكة صمدا لا تأكل ولا تشرب وقد نعم. تقد مصمت والذي لا جوف له المصمت عند العرب الذي لا جوف له ولا يحتاج إلى طعام أو شراب المصمت وضد الأجوف الأجوف أو صاحب الجوف حضيس هبل ومصمت معناه ومحي لا جوف له ولا أمعاء ولا يحتاج إلى شهوة الطعام والشراب والنكاح يا مصمت كالليل هذا طيب وقد تقدم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقد تقدم أن كل كمال ثبت لمخلوق فالخالق أولى به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق أولى بتنزيهه عن ذلك والسمع قد نفى ذلك في غير موضع كقوله الله الصمد والصمد الذي لا, جو لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب وهذه السورة هي نسب الرحمن وهي الأصل في هذا الباب وقال في حق المسيح وأمه ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام فجعل ذلك دليلا على نفي الألوهية فدل ذلك على تنزيهه عن ذلك بطريق الأولى والأحرى نعم سورة الإخلاص مركو الشيخ مريم بيان تلبيس الجهمية وحورها مجلة الضباط iyo ka lixaad buu ku yidhaahdaa tafsiirkeeda iyo waxay tilmaansantaha xambaarsantaha suuraddaani yuclamu bilcaqli sariix tafsiirkeeda waxaa ku kaaftami kartaa bilcaqli sariix wadaad baa uma baahnid buu sheekhu leeyahay suurat likhlaas lianna wuxuu yidhi waxaa lagu sheegay laba ismi oon kitaabka qur-aanka meelkaa lagu sheegin qul huwa allahu axad allahu samad labadan magac meelka laguma sheegin suurat likhlaas baa gooni la ah walidaalika sumiyat biulu lqur'aan tacdulu ulu wailaahkum ilaahun axad qur-aanka ku arki mayse meelo kale waaxid baa ku jira suuratlqra markaad timaado qul huwa allaahu axad allahu samad alsamadu walaxadu lam yarida ilaa fi hadi suura tafsiirkeeda iyo macnaheedana markaad luqada carbeed taqaano waxaa kugu filan bilcaqli sariix lannu macaanida xambaarsanta waa maxay waa macaani caqliga sariixa uu sugayo didkeeduna caqliga sariixa anfinaya surad surad culus wey sheekhu saa darteed kitaab gooni ah <laughs> uu ka qoray nacam أxsn اllه إليكم qال رaximh الlه تaعالى والكبد والطحاaل ونحو ذلك هي أعضاء الأكل والشرب فالغني المنزه عن ذلك منزه عن آلاaت ذلك بخلاف اليد فإنها للعمل والفعل وهو سبحانه وتعالى موصوف بالعمل والفعل إذ ذلك من صفات الكمال فمن يقدر أن يفعل أكمل ممن لا يقدر على الفعل وهو سبحانه منزه عن الصاحبة والولد وعن آلاaت ذلك وأسبابه وكذلك البكاء والحزن هو مستلزم سليم للضعف والعجز الذي ينزه الله عنه بخلاف الفرح والغضب فإنه من صفات الكمال فكما يوصف بالقدرة, دو بالقدرة دون العجز وبالعلم دون الجهل وبالحياة دون الموت وبالسمع دون الصمم وبالبصر دون العمى وبالكلام دون البكم فكذلك يوصف بالفرح دون الحزن وبالضحك دون البكاء ونحو ذلك وأيضا فقد ثبت بالعقل ما أثبته السمع من أنه سبحانه وتعالى لا كفء له ولا سمي له وليس كمثله شيء فلا يجوز أن تكون حقيقته كحقيقة شيء من المخلوقات ولا حقيقة شيء من صفاته كحقيقة شيء من صفات المخلوقات فيعلم قطعا أنه ليس من جنس المخلوقات لا الملائكة ولا السماوات ولا الكواكب ولا الهواء ولا الماء ولا الأرض ولا الآدميين ولا أبدانهم ولا أنفسهم ولا غير ذلك بل يعلم أن حقيقته بل يعلم أن حقيقته عن مماثلة شيء من الموجودات أبعد من سائر الحقائق وأن مماثلته لشيء منها أبعد من من مماثلة حقيقة شيء من المخلوقات لحقيقة مخلوق آخر فإن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى ووجب لها ما وجب لها وامتنع عليها ما امتنع عليها فيلزم أن يجوز على الخالق القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدث المخلوق من العدم والحاجة وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك وأن يثبت لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب من الوجوب والغنى فيكون الشيء الواحد واجبا بنفسه غير واجب غير واجب بنفسه موجودا معدوما وذلك جمع بين النقيضين وهذا مما يعلم به بطلان قول المشبهة الذين يقولون بصر كبصري ويد كيدي ونحو ونحو ذلك تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا وليس المقصود هنا استيفاء ما يثبت ما يثبت له ما يثبت له وما ينزه عنه واستيفاء طرق ذلك لأن هذا مبسوط في غير هذا الموضع وإنما المقصود هنا التنبيه على جوامع على جوامع ذلك وطرقه وما سكت عنه السمع نفيا وإثباتا ولم يكن في العقل ما يثبته ولا ينفيه سكتنا عنه فلا نثبته ولا ننفيه فنثبت ما علمنا ثبوته وننفي ما علمنا نفيه ونسكت عما لا نعلم نفيه ولا إثباته والله سبحانه وتعالى أعلم ما شاء الله إذا hawshaan baraarujinaya meesha udambe sheekhu keenay addaylulahi alcakis waa aragtaan duruqdu waxay noqotay wuxuu sheekh kusoo gabagabeeyey wamaa sakata canhu samcu nafyan waihbaatan walam yakun fi lcaqli ma yuhbituhu walaa maa yanfiihi sakatnaa canhu falaa nuhbituhu walaa nanfiihi saa darteed ra'yigaas hadda uu sheekhu ka hadlo asalka muhiimka ah ashaacirdu way ku wareereen toddoba sifa markay sugeen ama sideed bay isku khilaafeen sifaat aan intan ka ilaah ma yeelan karaa mase ma yeelan karo oo niman meel kusoo xidhayba oo waxay doonaan bay ku tilmaami waxay doonaan u diidaaya saa darteed waxay u bateen intoodii dambe mutaahiriintoodii in sifaadkaan la dhaafinayn kuwii horena waxay u bateen sifaadkaan ogaanay sifaadaan ka ahayn rabbi waa yeelan karaa iyo kale laakiin ma garanayo ibnulcarabi wuxuu ra'yigaa ra'yigaan ruuxii dhahana waa mubtil waa in ummadda laga qabto kitaabkiisa almutawasi fi lictiqaad hadda ay daabaceen qolyihii hebelka maxay daarulkataniya may ahayd daarulxadiid kataniya mid ay dhahaan hebelka tawraati waagi hore nin fiican ba ashcari jaldi oo baktiyo wey almuhim baxigaasuu keenay fasal dhan buu qoray ninka abubakr bn carabi alqaadi alishbili almacaafiri kadibna wuxuu yihi waa qasab in la ogolaado haddii kale waxaan noqonaynaa dad ilaahayba qad axaau bihi cilman idan waa qaacidau salaf saalix wixii daliil uu sugo waan sugaynaa wixii daliil u diigana waan diidaynaa wixii aan daliil u weyno waan ka aamusaynaa lianna daliila laa yancakisu fi hada albaab wallahu subxaana wa tacala cala halkaa inuu jiro qaacida saabica kuma dari karra maanta maya intaa ku daaya insha allah kugu filan jazaak allah khayr xayaakum